assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii labaatanaad ee kitaabka xataa jacalnaa allaxma fi lburma waa googooyo bahashiyo marka yani weliba taxanad weeyaano leanna riwaaya waxay dhahaysaa fafaragat lifaraaqi isku mar baan aniga iyadi dhammaynay inta iyadu shiidaysayba aniguna harti durba ku dhafsaday oo dhameeye marka xataa jacalna laxma fi lburma yani fi lqadri ilaa aan dheriga ku guray hilibkii uxarta uma ji'tu nabiya sal sl nabigaan u imid waalcajiinu qad inkasar isagoo cajiintiina ay faxday waalburmatu bayna alahaafi ee dherigiina uu saaran yahay dhardhaarada alahaafi jamcu fiya weeyaana dhardhaarada ayaa ahaafi layahay qad kaada tandaj oo ku dhowaatay inay bislaato faqultu markaasa waxaan ihi tucayimun lii wax yaroo cunto ah oo aan leeyahay yaa jira faqum anta yaa rasuul allah wa rajulun aw rajulaan kac yaa rasuul allah adiga iyo hal nin ama laba nin qaala markaasu kam huwa waa imsa cuntadaasu fadakartu lahu waan u sheegay waa suus muxuu ahaayey tacaam ah iyo waxar hilibkeed faqaala kahiirun ayib waa badan yaho fiican yahay qul lahaa waxaad ku dhahdaa laa tanzic alburma deriga dabka ha ka qaadin wala alkhubd min atanuur jibistana tinaalada ha ka soo bixinin xataa ati ka imaato ku alla baryi doonaa ku tufi doonaa alla barakayn doonaa dheriguna sidiisa dabka ha u saaraado jibistuna sidaa tinaalada ugu jirto riwaaya kalena waxay ahayd haddubina ilaa aan ka imaanayo oo cajiintu sideeda haw daboolaato faqaala markaasuu yihi quumuu ibnu kacsha faqaama almuhaajiruuna walansaar muhaajiriintii ansaartii baa soo kacay sawir ka soo ruqay ilaa muxuu ahayey eh, rag fara badanna way ahayd lix boqol iyo meelahaas ama ka badnaa fadakaltu calayha waanu soo galay faqultu markaasa waxaan way haki naa hooga jaءa nabiyu sal l slm almuhaajiruuna walansaar rasuulka allo rabbi dadkii horkac ayaa yimid oo muhaajiriin jeeshkii o dhan baa isaga ka soo kacay muhaajiriintii ansaartii wama macahum iyo dadkii la jirayba qaalad markaasi waxay tihi hal sa'alaka ma ku waraystay cuntadaa waxay tahay qultu nacam haa horta hore way canaanatay oo weliba wala sii dardaaranta waxay tidhi igu khashiban rasuulka sal dadka la jira wax badan uma haynee isaga iyo laba qofki meelahaasun hoosta ka soo qolo markaas kolka ay aragtay dadkii oo dhan oo soo gurigeeda soo aaday iyay oo ay habaartay isagi iyo beled kugu dhacday markaas yuu yidhi anigu waan sheegay sida uu dardaarankaaga waan fuliyay markaasay tiri ma ku weydiye haa markaas garanaya umu sulaymna saas oo kale ayaa iyaduna ay ahayd oo mar ay waxgaa yar oo cunta ay nabiga alayh salatu slam anas ugu sii dhiibtay ee ugu fareedirtay ayuu dadkii la fadhiyay soo kaca yidhah markii kolkii loo sheegayna markaasi waxay tidhi liya rasuulkiisaa garanaysa wax dhahayaan qaala markaasuu udkhuluu walaa tadaaqatuu soo galow ha isciriiriyina fajacala wuxuu bilaabay yaksiru lkhubza kibista inuu jajabiyo oo xeedhada uu ku rido wayajcalu calayha alaxma uu ku koosaaro hilibka iyo maraqa ku koosaaro iyadoo dherigay dabkii saaran baa sidaa looga dhuraya looga qaadaya aan dabka laga qaadaynin wayukhamiru lburmata watanuur wuuna daboolaya hadba kolkuu ka qaado dherigii iyo tinaaradaba idaa akhada minhu markuu wax ka qaado wayuqaribu ilaa asxaabi asxaabtiisii hordhigaayay uma yanzicu markaasuu haddana daboolka ka ka qaadayay oo kusoo darayay falam yazal maanu ka zuulin yaksiru inuu jejabiyo oo kibista uu jejabiyo xeedha ku jejabiyo wayaqrifu uu soo daro xataa shadicuu ilaahay ka dhargeen wa baqiya minhu wax ka soo haray faqaala markaasuu yihi kulii haadaa waahdi faina annaasa asaabathum majaca cunkan kada wax ka cuno dadkana wax ka sii oo wax uga hadiya dariskaaga iyo qaraabadaada iyo dadka mxua macaluul baa heshay muttafaqun calayhi wa fii riwaayatin qaala jaabiru lamaa xufira alkhandaq markii khandaqa la qodaayey ra-aytu nabiya sal ly slam khamasan ra-ytu sal slm waxaan ku arkay khamasan gaajaan ku arkay makhmasadii iyo khamaskana waa isku mid fankafa'tu ila imra'ati haweenaydii xaggeedaan u guddoomay faqultu hal cindaki shay-un wax ma haysaa fainii ra'aytu nabiy sal raytu rasuul illahi sal ly slm khamasan shadiidan gaajo daran baan ku arkay rasuulka alla sala allahu alayh wali wasalam buggiiso aada u duuban aada u laalanoo dhagaxa uu ku duuduubay faakhrajat ilaya waxay iisoo bixisay jiraaban fiihi saacun min shaciir oli ay ku jirto xasuus shaciiray ku jirto walanaa buhaymatun daajin waxaanan lahayn waxar yar oo guri joog ah xoolaha aan foofayn inuu guriga joogaa daajin la yidhaha mid dawaajinna waa jamci ayada fadabaxtuhaa waa gowracay wataxanat ishaciir shaciirtiibay iyaduna shiiday fafaragat ilaa faraagii dhammaynteediiba ku dhamaystay isku mar baan dhammaynay xabta anqalayay iyo baantii ay shiidaysay faqaطactuhaa waan googooyey fi burmatihaa dhargeedii oo ku googoy oo ku hogriday uma wallaytu ilaa rasul lah sl rasuulka alla xaggiisaan u noqday faqaalat markaas waxay tihi laa tafacnii birasuuli illahi sal ly slam waman macahu haygu ceebayna rasuulka alla sal sl dadka la jooga faji'tu waanu imid fasaarartu hoos baan ugu hadlay dhagta nafka u saaray faqultu ya rasuula allah dabaxnaa buhaymatan lana waxar yaroo taayaa baan gowraanay wa taxanat islaamtuna waxay shiiday saacan min shaciir fatacaalى anta wanafarun macaka kaale adig iyo dhowr qof oo kula socda faصaxa rasuulu الlahi salى الlه alay slm rasuulka allaa dhawaaqay faqaala wuxuu yidhi yaa ahla اlkhandaq war dadka dhufayska qodayow ina jaabiran qad sanaca lakum suuran faxaya halaq bikum jaabir baa soor idin soorye idiin sameeyeye soo kaca soo yani tacaalow ama mxuu ahay aqbilu kaalaya faqaala nabiyu sala اlه alay slm markiisna wuxuu yidhi laa tunzilunna burmatakum dherigiina dabka ha ka qaadina walaa takbizunna cajiinakum cajiintiinana hadubina hadubina baan riwaadanlesaa riwaada horena ha ka soo bixinina mxua tinaarada uma xataa jaa ilah ka imaado fajiئtu waa imid ja nabiy sal ه alay slam nabigina waa yimid yaqdumu naas isagoo dadka horkacaya xataa jiئtu imra'ati ilaan haweeneyda idii uga imid faqaalat markaas waxay tihi bika wa bika yani facala allahu bika wa bika kan iyo waxaan alla kugu rid faqultu markaasaan qad facaltu aladii qulti sidaan tidhana waan yeelay hoos baan ugu sheegay faakhrajat cajiinan cajiintii bay soo bixisay fabasaqa fiihi waa ku tufay wabaaraka waa barakeeyey waa ku duceeyey uma camada ilaa burmatina darigaygii buu u qasday fabasaqa fiihi wabaaraka waa ku tufay waa barakeeyey uma qaala markaasu wuxuu yihi udcii u yeedh udcu khaabizatan mise udcii taasaa fiican u yeer haweeneydaa lala hadlayaa u yeer khaabizatan mid wax dubi taqaana u yeer faltakbiz macaki ha kula dubte haweeney khaabizada kula dubta keen u yeer waqdaxii min burmatikum ka dhur oo dherigiinana ka dhur walaa tunziluuha ha dejinina dabka ha ka qaadina wahum alfun kun bayna ahaayeen kun bayna ahaayeen dadka fariisana wauqsimu bilah fauqsimu billahi allaan ku dhaaranayaa laa kalu inay cuneen xataa maata xataa tarakuhu ilay ka tageen wanxarafu ay gadoomeen waina burmatanaa dheriga la taqidu ay kurkurlaynayso kamaya sida ahayd waina cajiinanaa cajiinta cajiintayadiina la dubaayo kama huwa siduu ahaa taasuna marka waa mucjizo kale min mucjizaati rasul sal ly slam almutacaliqa bijacli اlbaraka fi الطcaami washaraab qowluhu sala allahu alayh wali qowluhu qowl raawi yani jaabir caradat kudya waxaa way bidami اlkaafi wa iskaani daal wa bilyaai اlmuhanaati taxtu wa hiya qiطcaة galiidaة sulbaة min alأrض laa tacmalu laa yacmalu fiiha alfa's aan fa'sigu karaynin weeyaan wاlkahiibu asluhu tallu raml kahiibkana waxaa la yidhaahaa asalkiisa waxaa la dhihi jiray taagga oo bacaadka ah baa la yidhaahaa wاlmuraadu hunaa halkana waxaa laga wadaa saara turaaban naaciman wuxuu ciid kala daadatay uu noqday wa huwa macnaa ahyal ahyal yaaba ah ahyamna waa taa ciiddaa kala daadanaysa weeyaan wاlahaafiyu alaxjaaru alatii yakunu calayha alqidru waa dhagxanta la saaro dheriga la saaro dhardhaarada weeyaan watadaaqaduu tasaaxamuu wاlmajaacaة اljuuc wa huwa bifatxi اlmiim wاlkhamasu bifatxi اlqaa اlmucjamati wاlmiimi aljuuc isaguna weeyaan wankafa'tu inqalabtu warajactu inkafa-u buu yani mana waa inqalaba wey waa gadoomin weeyaan wاlbuhayma bidami اlbaa'i tasgiiru bahma wahiy alcanaaq waanagu xataa bifatxi اlcayn wاdaajinu hiy alatii alifat اlbeyta waata guryaha taqaani manooyada la yidhaha guryaha aan ka baxayni weeyaan wالsu'ru الطacaamu aladi yudcى الnaasu ilayhi wa huwa biاlfarisiya wa afka bershianka weeyaan soor suur bay iyagu yidhahaan suur hambadana waa la yidhaahaa marka kan hadda waxaa laga wadaa waa cazuumadda jaabir baa cazuumadiisa imaaday waa xaya halan ay tacaalow wa qowluhaa bika wa bika ay khaasamathu wasabathu way la dooday oo way habaartay lianna ana alladii cindaha laa yakfiihim waxa ay haysaa inayn dadka ku fillayn oo khashifaad ay ku noqonaysay u malaysay fastaxyat way xishootay wakafiya calayha ma akrama allahu subxaanahu wa tacaala bihi nabiya sala اla alay slm min hadihi اlmucjizati الظaahira wاlaayati اlbaahira taasaanay ogeyn oo ka qarsoonayd wa basaqa ay basaqa saad iyo siin labadaba waa laga dhigaa yuqaalu ayضa bazaqa oo za-na waa la yidhaha halaau halaaثu lugaat weliba iyadoo za-da tafkiimiyan waa jirtaa bazuqa la yidhaaho wa camada bfatxi اlmim ee qasad waqdaci ay grufi ka dhur weeyaan wa almiqdaxatu almiqrafa midda mxua mqoraf mqoraf bay yidhahaan soomaalida tan oo lagaga dhuro maxaay dherihii iyo maraqa iyo lagaga dhuro taas weeyaan kuwa bunka dubtaana marka bunka ay kusoo kusoo sameeyaan ehm, wataqitu ay liqalayaanihaa sawtun quurada quurada iyadana khatiid la yidhaaha ama khatiid la yidhaahaa marka kurkur ku dhaweeyo kolkay karaysay codkaa ka baxaya aziizna waa la yidhaahaa sida xadiidkii aan kusoo maray cabdullahi bn shakir walisadrihi aziizun ka aziizi wajal alaykum salam wallahu aclam وعn أنس رضي الله عنه qال qال أbو طلحة رضي الله عنه لأmi سليم waa muعjizo kale iyaduna min muعjiزaati rasuuli صلى الله عليه وaلي وسلم iyo xaalad xaalaadkii ay ku sugnaayeen ee dhibaatadii ay ku jireen iyaduna ku saabsan oo qisadii labadii qiso oo jaabir oo kale iyaduna ah weeyaan abu طلحة wuxuu ku yidhi لأmi سulaym qad samictu sوta rasuuli الlahi صلى اه عل سلم ضaعيiفا أعrifu minhu fiihi الjuuع rasuulka al sl socodkiisi oo ضaciifa baan arkay oo gaaja in haysa aan garanayo hal cindaki min shay wax ma haysaa faqaalat nacam faakhrajat waxay soo bixisay aqraasa min shaciir qursiyaal oo shaciir ah kilis shaciira bay soo bixisay uma akhadat khimaaran gambadeedii bay soo qaaday khimaaran laa gambarteeday soo qaaday falafat ilkhubza bibacdihi maradii qaarkeed bay kilista ku duubtay oy ku qarinaysaa uma dasadhu waxay gelisay taxta thawbi maradida klkilada hoosteeda gelisay waa kale saasa dhahayn malaynaysaa waradat lii way ihuwisay bibacdihi marada qaarkeedii kalena ba intay gambadeedii qaar ku duubtay oo intii ay ku duubtay halkan kale hoos kalkilada ii gelisay intii kore korka iiga hagoogtay si u qariyo uma arsalatnii ilaa rasuuli lahi sal sl rsulka alla ii dirtay oo inaan u geeyo fadahabtu bihi waa la tegey fawajadtu rasuul lah sal ly slm rasuulka allaan arkay jaalisan fi lmasjid isagoo masjidka dhex fadhiya wa macahu naasu dadkiina ayla jiraan faqumtu calayhim waan isdul taagay faqaala lii rasul lah sl sl rasuulka allah gartayoo markaasuu yhi arsalaka abu alxa ma abu alxa ku diray faqultu nacam qaala alitacaamin ma cuntuu kuu diray qultu nacam faqala rasul lah sal slm markaasuu raggii ku yidhi quumuu ina kiciya ina bixiya kacuu ina bixiya waاnطalaqtu bayna yadayhim hortoodaan ana soo baxay xataa jiئtu abaa طalxata ilaa an abu طalxa uga imid faakbartu aan uga warramay in yaroo marka isagoon loogu talagalay oo wiil yari kelkelada ku siday ayay ahayd markaas raggii fadhiyey majliska o dhan buu soo kacayay faqaala abu طalxa abu طalxa wuxuu yihi yaa uma sulaym qad jaءa rasuulu الlahi sal ه alay slm bالnaasi walaysa cindana ma nuطcimuhum rasuulka alla sal ly slm dadkiibu inoo keenay waxaan siinana uma hayno faqaalat markaas waxay tihi allahu warasuulu aclam aliya rasuulkiisa og faاnطalaqa abu طalxa abu طalxa baxay oo inuu ka hortegaya soo dhaweynaya xataa laqiya rasuul اlah sal sl rasuulka alle ka hortegay faaqbala rasul lah sala اlه alay slam macahu maca abi طalxa xataa dakala ilay gurigii soo galeen faqala rasuulu llahi salى اlه alيه alay slm rasuulka alle wuxuu yidhi halumii maa cindaki ya uma sulaym keen umu sulaymay waxaad hayso faatat bidalika اlkhubzi kibistii iyada ahayd bay keentay fa amara bihi rasuulu llahi sal ly slm rasuulka alla amar ku bixiyey fafuta waa la jajabiyey wa casarat calayhi waxay ku tuujisay ummu sulaymin cukkatan muxuu ahayey tabad weel yar oo jildi laga sameeyo oo subaga haweenka inay ku ritaan weeyaan wax yar oo salkiisa ku jiray ay ku tuujisay faaadamathu way ku koosaartay subagaasay ku koosaartay uma qaala fiihi rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam maa shaa allahu an yaquul wuxuu ku aqriyay rasuulka allah wuxuun alla uu doonay inuu ku aqriyo oo ducaa buu ku aqriyey uma qaala markaasu wuxuu yidhi idan licashara toban u idan tobanna soo geli <clears throat> waa intii yaraydee wiilka yar kilkilada hoosteeda ku waday weeyaan say u barakoobi doonto fa adina lahum wuu u idnay faakaluu waa cuneen xataa shabicuu ilaahay ka dhargeen uma kharajuu waa baxeen uma qaala markaasu haddana wuxuu yihi idan licashara toban u idan faadina lahum waa u idnay faakaluu waa cuneen xataa shabicuu uma kharajuu haddana ay baxeen uma qaala markaasu haddana wuxuu iidan idan licashara toban u idan faadina lahum xataa akala alqowmu kulluhum washabicuu ilaa raggii oo dhan ay ka wada cuneen oo ka dhargeen waalqowmu sabcuuna rajulan aw hamaanuun raggaasuna waxay ahaayeen toddobaatan nin ama sideetan bay ahaayeen muttafaqun calayhi tanuna marka waxaa way mucjiza baahira oo min mucjizaati nabiyina sala allahu alayh waali wasalam almutacaliqa fi takhiiri aطacaam weeyaan marka <clears throat> waxoogaa dhowr xaboo kibisa oo wiil yar kilkilada hoosteeda uu soo geliyo isaga keligii loogu talagalay yaa ay ka dhargeen toddobaatan nin ama siddeetan nin وفي riwaayaة fama zaala yadkulu casharat wayahruju cashara ma ayna ka zuulin ay tobanna soo galaan tobanna baxaan xataa lam yabqa minhum axadu ila dakla faakla xataa shabic ilaa ay raggii oo dhan ay ka soo wada galeen ay ka wada cuneen uma haya'ahaa wuu isku hagaajiyey intii soo hadhaadhay wuu isku hagaajiyey faidaa hiya miluhaa xiina akaluu minha waxaa caddaatay inay markay cuneenay bilaabeen siday ahayd inay tahay waxba ayna ka dhinmin wa fii fa akaluu casharatan cashara toban toban bay u cuneen xataa facala dalika bihamaaniina rajulan ilaa sidaa ka yeelay sideetan inuu uga galay sidaas oo riwaayadan maba ayna shakinaya sideetan bay goysay uma akala anabiyu sala allau alay slam bacda dalika nebigu sala allau alay slam markii dambu isagu cunay sidii sharaabkiina sida oo kale u yeelay oo ugu dambeeyey sharaabkii xadiidkii abi hurayra aan kusoo maray caanihii markay raggii oo dhan wada cabbeen buu marka isagu goortii dambe cabay hambadoodii haddana sidii oo kale u yeelayaayo kolka siddeetankii ninba dhargeen oo intii soo hadhay de sii siinaye yuu cunay isaguna wa ahlulbeyt iyo dadkii guriga lahaana waa cuneen wa tarakuu su'ran hanbayna ka tageen <clears throat> wa fii riwaaya waa kalena waxay ahayd uma afdaluu waxay hambeeyeen maa balaguu jiiraanahum waxay gaarsiiyeen deriskooda usii gudbiyeen ay ahlubeytkiina hambeeyeen wa fii riwaayatin can anasin radi allahu canhu qaala ji'tu rasuula allahi sala allahu alayh waali slam rasuulka allaanu imid yowman maalin fawajadtuhu jaalisan maca asxaabihi isagoo asxaabtiisa dhex fadhiya ayaan la kulmay waqad casaba batnahu bicisaabah wuu ku duubay calooshiisana mara uu ku duubay faqultu libacdi asxaabii asxaabtiisa qaarkoodii la joogtay anas ilan wiil yar buu kolka ahayo ma garanayo wuxuu nabigu sal ly slam dhexda marada ugu duubay lima casaba rasuulu llahi sala alla alay slam batna muxuu nebigu sal slam calooshiisa u duubay baani faqaaluu markaasu wuxu uhi min aljuuc gaajo daraaddeed fadahabtu ilaa abi طalxa abu طalxaan u tegay wahuwa zawju umu sulaym binti milxaan umu sulaym sahla binti milxaan radia allahu canha oo anas hooyadii allahu canhu weeyaan faqultu yaa abataa aabow waana adeerkii adeerkii waxooga ka durugsan weeyaan hooyadiina qabo marka aabow uu leeyahay aabow qad ra'aytu rasuula allahi sal lay slam casaba batnahu bicisaaba waxaan arkay rasuulka alle sal lay slm isagoo maro dhexda ku duubtay fasa'altu bacda asxaabihi faqaaluu min aljuuc asxaabtiisa qaarkeed baan waraystay muxuu saa u yeelay oo markaas waxay yidhahdeen gaajo daraaddeed fadakala abu طalxata radia allahu canhu calaa ummi hooyadii umu salaym buu u galay faqaala markaasu wuxuu yihi hal min shayin wax ma jira qaalat nacam cindii kisarun kisar waa jamcu kisra waxoogaa muxuu ahaye xabado kibis ayaanayo min bzin khubzin wa tamaraat iyo xabado timira fain jaaءanaa rasuulu llahi salى اlه alay slm waxdahu ashbacnaahu hadduu rasuulka alla salى اllahu alيyh wali slam keligii noo yimaado waan dhargin karaa wain jaaءa aakharu macahu qalla canhum hadduu qof kale soo raacase waa ka yaraanayaayo ma gaadhayo wadakara tamaama alxadiid xadiidka intiisii kale ayuu sii sheegay oo qisadii dheeraydan soo marra buu sheegay marka riwaayadan iyo riwaayadii kale hore wax yar bay ku kala duwan yihiin waxa yaray ku kala duwan yihiinna waxa weeyaan qofka soo sheegay rasuulka alle sala allahu aleyh waali wasalam gaajadiisa inuu anas ahaa tantada kii horena waa abu talxa uu ahaa waana la iswaafajin karaa waxaa la isku waafajin karaa hortii hore abu talxa inuu intuu arkay rasuulka sala allahu عalيyh waali wasalam codkiisa intuu maqlay oo daciifnimadaas iyuu ka dareemay uu iska ilaabay kolkuu guriga kusoo noqday inuu musleyn u sheego marka uu soo xusuustay kolkuu anas uu u sheegay oo markaas uu yidhi anasna saas ti anas u sheegay iyo ti isagu arkay ay sidaa isku waafaqeen weliba riwaayadan waxay caddaysay inta ay la ekayd cuntadaasu intay la ekayd in aada iyo aada u yaray oo waxay ku qadartay umu sulaym hal qof keliya wax deeqi kara laba qof si aan deeqi karaynin markaasuu alla uu barakeeyey oo siddeetan qof oo raggii rasuulka sala allau alay slam la socday ah iyo dadkii guriga lahaa iyo deriskoodii intaba wada gaadhay baabu alqanaacati waalcafaafi waaliqtisaadi fi lmaciisha qanaacada qofku uu ku qanco oo ku qalbi muxuu ahaay ku qalbi dego waxaa alla uu siiyo hantadiisa ah e iyo is-ilaalinta baryada iyo xaaraamta iyo meel xun kudhicidda la yska ilaaliyo waliqtisaadi iyo dhexdhexaysiga fi lmaciisha maciishada masruufashadeeda si dhexdhexaada qofku u masruufto oo ciddiisa aanu kuna cidhiidhiyin aanu kana badbadinin waladiina idaa anfaquu lam yusrifuu walam yaqturuu wakaana bayna dalika qawaama qawaamkaas uu alle subxaana wa tacaala qur-aanka ku sheegayo yaa la yidhaahaa iqtisaad la yidhaahaa marka waa inuu si dhexdhexaad ah qofkii wixii hantidiisa ahe alle uu siiye ugu manaafacadsado aanu kuna ciyaarin aanu iskuna celiidin walinfaaq iyo waxbixinta wadami su-aali min gayri daruura iyo cayda la caayay baryada ilaa qasab qofka ay un ku noqoto wax kale uu soo qaada waaye mooyaane qaala allahu tacaala wmaa min daabbatin fi اlardi ila cala allahi risquhaa daabba waxaa la yidhi waxa dhul socodka ma jiro wax oo noolo ahoo dhulka joogo dhul socodihii ma joogo ma jiro oo ama bani aadam ah ama xayawaanaad ah ama xasharaad ah ama shimbira ah ma jiro ilaa cala allahi risquhaa ilaa risqigeedu alluu saaran yahay alla subxaana wa tacala risqigeeda haya qof walowba risqaagii rabbi baa haya marka kolkuu sidaa ogaado qofku waxaa gelaysa haddii uu iimaan leeyahay sabir iyo tawakul iyo qanaaca baa gelaysa iyo inuunu isxumaynin allah ku kafaala qaaday risqigaagii laakiin taasi uma jeedo macnaheedu ma aha inuu qofka isagu mas-uuliya ayna ka saarayn inay rusqigiisa u sacyiyo u shaqaysto ee marka alla subxaanahu wa tacaala risqigiisa uu waa hayaayo waa keenayaa asbaabuuna u yeelay wa qaala tacaala lilfuqaraa'i aladiina uxsiruu fii sabiili اllah lilfuqaraa'i fuqaradii buu u sugnaaday shaygaas hore ee laga soo hadlaayay aladiina uxsiruu lagu goodoomiyey fii sabiili اllah jihaadka fii sabiili llah lagu goodoomiyey ee dadkii oo dhan ay la wada colloobeen ee dhan ay ka wada yihiin ee iyaguna u go-ay jihaadkaa gaalada inay la jihaadaan u go-ay oo ka soo cararay reerahoodiiyo ka soo cararay oo naftooda u diyaariyay jihaad fii sabiili اllah laa yastatiicuuna iyagoon karaynin darban socod fi lardi dhulka ay socdaan yaxsabuhum uu u malaynayo aljaahilu kaan aqoonini agniyaa niman maalqabeena siday isu ilaalinayaan ee baryada isaga ilaalinayaan qofna waxna ayna weydiisanaynin wuxuu dhahaya qofkan xaalkooda aqoonini waa nimankan waa niman maalqabeena min atacafufi is-ilaalinta is-ilaalinayaan daraaddeed ee baryadii iska dhowrayaan ee dadka ayna dhibaatadooda u sheeganaynin ayuu u malaynayaa qofkii aan aqoonin inay maalqaban yihiin tacrifuhum waxaad ku garanaysaa bisiimaahum calaamadoodaad ku garanaysaa markaad u fiirsato yaad wejigooda iyo midabkooda iyo ku garanaysaa inay rag dhibaato haysato ay yihiin laa yas'aluuna annaasa dadka ma su'aalaan ilxaafan isku dhejin iyo ku celcelin iyo isku adkayn uma su'aalaan <clears throat> ee hadday su-aalaan kolay ku tahay istusid iyo sarbeeb iyo si fudud ayay ku su'aalaan sidii abu hurayra aan ku soo marray maalintii arrintu ay ku xumaatay oo aada iyo aada u gaajooday inuu raggii jidka u fadhiistay oo uu istusay laakiin aanu la hadlin oo waxsiiya aanu dhihin wa qaala tacaala wاladiina idaa anfaquu lam yusrifuu walam yaqturuu wakana bayna dalika qawaama aayadantadu waxaa weeyaan waxay ka mid tahay cibaad الraxmaan alla subxaanaه wa tacaala fii awaakhiri suurati اlfurqaan uu ku sheegay ee sifaadkooda uu ku tirtiriyey وعباad الرحمن الذيina يمشhuuna عlى الأرضi hwna وإida khaaطبهم الجاhiluuna qaaluu se u soo waday cibaad الرaحmaanku waa kuwa sidaa ah oo waa kuwa sidaa ah oo waa ku sidaa uu goortii dambe marka haddana wuxuu yidhi والadiina kuwii weeyaan إidaa أنfaquu markay wax masruufayaan lam yusrifuu aan xadgudbino xadda aan kaga bixin walam yaqturuu aanan ciriiriyin oon yaraynin wa kaana bayna dalika qawaama wa kaana infaaqooduna uu ahaa bayna dalika labadaa dhexdooda qawaaman mid dhexdhexaada iqtisaada labadaas yani arrimada lasoo sheegay israafka iyo taqtiirka ah wa qaala tacaala wamaa khalaqtu ljinna walinsa ila liyacbuduun jinnigiiyo insiga toona ma aanan u abuurin inay icaabudaan mooyaane wax kale maa uriidu minhum kama rabo min risqin risqi kama rabo wamaa uriidu an yudcamuun inay cunto siiyaanna kama rabo in allah huwa arazaaqu dilquwati lmatiin wa ama alaxaadiidu fataqadama mucdamaha fi lbaabayni asaabiqayni wa mima lam yataqadam xadiidka ku saabsan baabka kada ku saabsan baab badankeedu labadii baabee hore buu kusoo hormaray laakiin intaan soo hormarinna waxaa ka mid a can abi hurayrata radia allahu canhu can nabiyi sala alla alay slam qaal laysa alghinaa can kahrati alcarad hodantinimadu ma aha badiica badnida alaabta uu soo bandhigayay ee uu hayay badeecadiisa iyo maalkiisa yani farabadnidiisa ma aha hodantinimadu iyo maalqabeennimadu walaakina alhinaa hina nafsi hodantinimadu waa hodantinimada nafta ah nafta qofkiisa yani qanaacada weeyaan uu qofku eh, alxamdu lilah u dhahaye wixiisa isku filaysiinaya ee eh, waxdeed aan un guri taagaynin taasaa hodantinima run ah muttafaqun calayh ama hadduu qofku maal badan uu hayo laakiin aanu ku qanacsanayn waa baahan yahay oo waa muxuu ahaaye had iyo goor wax ziyaada ayuu rabaayo faqiir weeye kaasu qani ma aha siduu nin shaaciri u yihi waman yunfiqu saacaati fii jamci maalihi makhaafata faqrin faladii facala alfaqru qofkii maalka saacadahoo dhan iyo waqtigoo dhan ku shuqlinaya maalka ururintiisa isagoo faqri ka baqaaya faqribagii buu ku dhacay waxa uu samaynayaaba faqri ah wاlcaradu bifatxi اlcayni wاlraa'i huwa اlmaal وعn cabdاللahi bni cmri radي allahu canهuma ana rasuula اllahi slى اlه عalيه waslm qaal qad aflaxa man aslama warزqa kafaafa waqanacahu allahu bima aataah muttafaq عalayh rawahu muslim waa uu liibaanay qofka islaama ee kafaafna alla ku arsaaqo allana ku qanacsiiyo waxa uu siiyey xadiidkaasna waynu soo maray shan boqol toban iyo laba ayaan ku soo maray وعn xakiim bni xizaamin radي allahu canhu qaala sa'ltu rasuula اllahi salى اله alay slam rasuulka allaan bariyey xakiim ibni xizaam ibni quwaylid radي allahu canhu abu khaalid alasadi ibnu akhi khadiija radي allahu canha wuxuu ahaa dadkii muslimat lfatxi ah raggii qureysheede soo islaamay maalintii fatxu maka ayuu ahaa marka qanaa'imtii xunayn markii rasuulku sala alla alay slm uu bixinayey ayuu wax ka su-aalay inuu wax laga siiyo uu weydiistay markaasuu siiy boqol halaaduu siiyey nebigu sal ly slam markaasuu haddana weydiistay boqol kaluu siy saddex boqoloo halaad markuu siiyey kolkaasuu marka nebigu sala alla alay slam la hadlay rasuulkan sala allau alay slam baryey oo waa i siiyey uma sa'altuhu fa acطaanii uma sa'altuhu fa acطaanii waa saddex goor saddexdaa goor mid walbaba boqol halaad buu siinayey uma qaala markaasu wuxu uhi yaa xakiim markuu arkay inaanu dhargayn xakiimow ina haada almaala khadirun xulw maalkankadu kan maalkiihi waa cagaar macaan faman akhadahu bisakhaawati nafsin qofkii ku qaata naf sakhinimadeed yacni muxuu ahaaye naf guriweynankeed la'aanteed aan maalka ku dheganayn buurika lahu fiihi waa loo barakaynayaa waman akhadahu biishraafi nafsin naf hanqaltaageed iyo hunguriweynkeed qofkii ku qaatana lam yubaarak lahu fiihi looma barakeeyo wa kaana kaladii yaakulu walaa yashbac wuxuuna la mid noqonayaa sidii qof wax cunayo oon dhargaynin isku gurayo isku gurayo oo ololka sii qaadaya walyadu lculyaa khayru min alyadi suflaa gacanta saraa ka fiican gacanta hoose saasuu marka nebiga alay sala waanadaasuu siiyey marka waanadii rasuulka sala allahu aleyh waali wasalam aada qalbigiisa ugu dhaadayoo markaasuu isla markiiba isbedelay oo qanaaco alla siiyey oo ballan uu ku qaadaya inaanu qof dambe wax ka qaadan wuxuu u weydiisay iskaba dhaafe kii hooy kole kolowta aanu ka qaadan wuxuu xaqu lahaa kole kolowta aanu qaadan qaala xakiimu radia allahu canhu xakiim baa wuxuu yidhi faqultu waxaan idhi yaa rasuul allah waladii bacadaka bilxaq allii xaq kugu soo diraan ku dhaartaye laa arzacu axada bacdaka shay-an xataa ufaariqa addunya kalama dhacaayo laa arzacu yani laa anqus kalama dhacayo oo kama qaadanayo qof adiga kaa dambeeya waxba ilaa aan adduunyada ka tago wuu ka dhabeeyey marka xakiim oo radia allahu canhu fakaana abu bakrin radia allahu canhu abuu bakr baa wuxuu ahaa yadcuu xakiiman xakiim ibni xisaam buu u yeeri jiray liicuطiya inuu siiyo kolkii fayga iyo cadaha iyo la qaybinayo maalka baytulmaalka ee dadku ay qof walba oo xiso ku lahaa iyo haniimada iyo fay iyo markii maalka muslimiinta loo qaybinayo ayuu ugu yeedhi jiray qaybtiisii inuu siiyo fa yaabaa waa diidi jira an yaqbala minhu shay-an inuu wax ka aqbalo uma ina cumara radia allahu canhu cumarna korkuu waqtigiisi isaguna uu yimid dacaahu liyucqiyahu inuu siiyuu ugu yeedhay fa abaa an yaqbalahu inuu ka aqbalaa buu diiday faqaala markaasuu cumar wuxuu yidhi yaa macshara almuslimiin war jamaacadiinna muslimiinta ohow ushhidukum calaa xakiimin xakiim baan idinku maragelinaya maraka ahaada annii acridu calayhi xaqahu aladii qasamahu allahu lahu min hada alfay inaan anigu u bandhigaayo xaqiisii alle uu uga qaybiyey oo ku lahaa fay-ankada fayaabaa uu diidayo an yaahudahu inuu qaato marag ahaada anu xaqaygii xaqiisii inaan ka soo baxay isaguna uu diidayo falam yarza xakiimun axada min annaasi bacda الnabiy sal ly slam xataa tuwufii xakiim kama aanu qaadanin oona kalema aanu dhicin qof oo dadka kamida waxba rasuulka sal ly slm intii ka dambaysa ilah ka geeriyooday muttafaqun calayh yarza waxaa biraa'in ثuma zaayin ثuma hamza ay lam yaakud min axadin shay-a wa aslu ruz-i nuqsaan kalama aanu dhicin oo kama nuqsaaminin ba lakin ada waxaa laga wadaa kama aanu qaadanin ay lam yanqus axada shay-a bilأkhdi minhu qaadasho uu ka qaatay qofna waxala kalama aanu dhicin wa ishraafu الnafsi taطalucuhaa wa طamacuhaa bishay ishraafi nafsi inta uu sheegayo nebiga sal wuxuu ka wadaa hanqaltaageeda iyo hunguriyeynta shayga ay hungurayso wa sakhaafatu nafsi huwa cadamu lishraafi ila shayi waطamaci fiihi sakhaawadaasna marka waxaa laga wadaa deeqsinimada inayna naftu shaygaas ayna uhungura hunguraynaynin o ayna u hanqaltaagaynin oo ayna ayna rabin wاlmubaalaati bihi washarc iyo daryeelad oo ay daryeesho iyo hunguri weynan oo طamac uu ka galo وعn أbي burdةa عن أbي muسى الأشعري رضي الله عنه أbو burda بن أbي muسى wey waa wiilkiisii magaciisana caamir baa la dhihi jiray camr بن cabdاللahi بن qays رضي الله عنهma qاal خرجnaa mعa رasuuلi الlahi صلى الله عليه وaلي وسلم rasuulka all صلى الله عليه وaلي وسلم jirkiisaan soo baxnay abu muسى leh fii غazaatin duulaan غazوaةu tabuk bay ahayd maya غazوaةu tabuk ma ahayn غazوaةu tabuk qisadeeda mid kale ahayd waa غazوaةu daati riqاc weeye tan wa naxnu sittaةu nafarin annagu oo lix nin ah baynanaa baciirun awr uu naga dhaxeeyo nactaqibuhu aan ku kaltamayno oo ninba kolkuu inta kalena lugaynayaan fa naqibat aqdaamunaa waxaa boogowday oo dalooshantay lugahayagii dhagaxa iyo waxay ku soo cagaagii wanaqibad qadamii anigana lugtaydii waa dhiigtay oo waa boogowday wasaqaطat adfaarii xidiihiina waa iga dhilladeen fakunnaa nalufu calaa arjulina alkhiraq waxaan ku marmari jirran ku duuduubi jiray lugaha iyaga calalada fasumiyat gaswata daati riqaac gaswigii isaga ahaa baa waxaa lagu magacaabay gaswatu daati riqaac karmaley karmihii ay calalida ku xidhxidhan jireen yani sababteeda lagu magacaabay limaa kunaa nacsibu nacsibu yani naluf waxaan ku xidhxidhi jirnay ku duuduubi jiray daraaddii oo calaa arjulina lwaha iyaga oo min alkhiraaqi calalada ah iyo karmaha ayaa daatu riqaac loogu magacaabay qaala abu burda abu burdaha xadiidkan aabihii ka warinayaa wuxuu yidhi faxadatha abuu muusaa bi hada alxadiid xadiidkaasuu ku warramay abuu muusaa qisadaasuu sheegay uma kariha daalika wuu necbaystay kolkuu hadalkii ka dhacay yuu isxusuustay oo uu ka baqay shay oo camalkiisii saalix ahaay u qarsoonaayo isagii rabbigiis u dhexeeyey oo uu sii sheeg sheeg oo u faanfaanay inuu yahay oo ajrii ka nuqsaamo oo markaasuu ka shallaayay wa wuxuu yidhi maa kuntu asnacu bian adkurahu maxaan ku falaayey maxay igu watay inaan sheeg sheego qaala abu burda wuxuu yihi kaannahu kariha an yakuuna shay-an min camalihi afshaahu waxaad moodaa inuu yahay shay camalkiisa ka mid ahoo uu faafiyey daraaddii inuu u necbaystay oo inuu qarsoonaado sir uu ahaado u jeclaa muttafaqun calayhi wa can camr bni بفتح التاء المثناة فوق وإسكان الغين المعجمة وكسر اللام رضي الله عنه أن رsuuل الlahi صلى الله علي سلم utiya بmaal أو sabyin rasuulka alla sala alla alay slam yaa waxaa loo keenay maal baa loo keenay mise dad qafaala loo keenay buui faqasamahu qasamahu waa qaybiyey faacطaa rijaalan niman buu siiyey maalkii wax ka siiyey wa taraka rijaalan nimanna waa ka tegay oo ma aanu siinin fabalagahu waxaa soo gaadhay ana aladiina taraka kuwa uu ka tegay catabuu inay canaanteen faxamida allaha markaasuu alle ku xamdiyey uma afnaa calayhi wuu ammaanay uma qaala markaasu wuxuu yidhi amaa bacdu fawallaahi inii la ucطi rajula nin baan wax siiyaa wa adacu rajula ninna waa ka tagaa waaladii adacu midka aan ka tagayaana axabu ilaya mima min aladii ucti aan ka jeclahay midkaa aan siinayo waxaa dhacda inaan nin intaan wax siiyo nin kale aan ka tago marka ayna ahayn taasna macnaheedu kan aan siiyey inaan ka jeclahay eh ka aan ka tegay baa ka jeclahay <clears throat> sababkuna marka uu sidaa u yeelayana isagaa caddaynaya rasuulku sala allahu aleyh waali wasalam walaakinii inamaa ucطi aqwaaman niman baan wax siinayaa limaa araa fii quluubihim waxaan qalbigooda ku arkayo daraaddiisoo min aljazaci sabir la-aan iyo walhalaaci hunguri weynan ah saa daraaddeed baan u siinayaa ee maaha wanaagay wanaagsan yihiin inaan u siinayo oo islaamnimada ayuu ku sasabayaayo haddii la sii waayo inay xume isxumeeyaan oo iimaankoodii uu wax noqdo buu uga baqayaa wa akiluu aqwaaman nimanna waxaan ku hadlaynayaa ilaa maa jacala allahu fii quluubihim wuxuu alla qalbigooda geliyey oo min alghinaa qaraaca ah odantinimo yani xagga qanaacada qalbiga ah waalkhayr iyo khayr ah minhum raggaa waxaa ka mida camru bnu taqlib camru bnu taqlibkan xadiidka warinaya yaa ka mida qaala camru bnu taqliba radia allahu canhu camru bnu taqliba markaa ereyga aada ugu farxay oo siduu ugu farxay buu ka sheekeynaya markaasu wuxuu yihi fa wallaahi maa uxibu ana lii bikalimati rasuuli llahi sala allahu alayhi waali wasalam xumran nacam ma aanan jeclaysteen inaan lahaan lahaa hadalkaa nebiga sala allahu alayh waali wasalam geel gudguduudan inaan beddelkiisa ku lahaan lahay oo hadalka aanan heleen ma aanan jeclaysteen hadalkaasa wax walbaba ka jeclahay uu nebigu sal ly slam uu saa u ammaanay ee uuga mara kacay in isagu uu qaanic yahay oo qalbigiisa khayr iyo wanaag iyo sabir alla geliya rawahu lbukhaariy walhalacu huwa ashaddu ljazac waa sabr la-aanta iyo argagaxka ugu daran weeyaan waqiila dajar marka waxaa li waa dhirifka iyo taasali وعn xakiim bni xizaami radي allahu canhu ana nabiya slى اllahu عalayh walih waslm qaala alyad اlculyaa khayr min alyad الsuflى gacanta saraa ka fiican gacanta hoose wabda biman tacuud kalimadaas alyad اlculyaa khayru min alyadi sufla dhowr goor laba goor horiya bay noo soo hormarto marka mid waa xadiidka xakiim ee marka dhoweyd aan soo sheegnay xadiid hore kasii horreeyana iyadana waa kusoo horumartay oo laba boqol iyo sagaashan iyo lix ah ay kusoo horumartay wabda' biman tacuul kuna bilow dadka aada masruufayso wa khayru sadaqa sadaqana waxaa u fiican can dahri ghinan hodantinimo xaggeed midda ka timid yani middaa xodoltinimo qofka u reebtay waman yastacid fayucifhu اllah qofki is-ilaaliya alla waa ilaalinaya waman ystagni yugnihi اllaah qofkii isdeeqana alla waa deeqayaa intaasna iyaduna waynu soo marray oo xadiid kale yaan ku soo marray ah, mutafaq عalayhi wahada lafd الbukhaariyi walafd muslimi aksar ah, yani waa ka gaabnaa lafdiga musliminta isaga waa ka gaabnaa وعn أbي سفyاn صkر بن xرب رضي الله عنه qال qاla رsuل الlh صلى اه عليه وسلم laa تلxفوا في الmasألة ha isku adkayninoo ha badinina baryada ilxaaf iyo ilxaax labadaas isku mid weeyaan baryada ha isku badinina oo qofkaad wax weydiisataan hadduu idiin cudur daarto ha kusii adkaynina ha kusii celcelinina fawallaahi laa yas'alunii axadu minkum shay-an ima weydiisanayo qof idinka midihi waxay weydiisan maayo fatukrija lahu mas'alatuhu oy mas'aladiisuna u soo saarto mina aniga xaggay uga soo saarto shay-an wax wa ana lahu kaari anaa necbaysanayo oo baryadiisa una isku dhaafinayo aana rabin inaan siiyo fayubaaraka lahu fiima acdaytuhu oo haddana loo barakeeyo waxa aan siiyey ma dhacayse rawahu muslim kanna marka xadiidkii xakiim ibni xisaan buu la mid yahay oo qofkii ku qaata damac iyo inguriweynan maalka u qaatay inaan loo barakaynin marka nabiga sal lla sl wuxuu leeyahay qofkii waxay weydiisow ha igu adkaynin su-aalka oo haddaan kaa aamuso ha igu celinin mar labaad leannahu taas macnaheedu waxaa weeyaan inaanu qofkaasu shaygaas mustaxiq aanu ku ahaynoo rasuulku sala alla alay slam aanu rabin inuu siiyo oo dad kaleo ka mudani ay jiraan marka qofk hadduuse igu celceliyaan waa iska siinayaa waa iska siinayaa laakiin uma barakoobayo uma faa'iideeyo ee iska ilaaliya barya badnida iyo rawahu muslim wacan abi cabdiraxmaan cawf bni malikin alashjaciy radia allahu canhu qaala kuna cinda rasuuli illahi sala allau alay wasalam rasuulka alla ayaan la jiray tiscatan aw hamaaniyatan aw sabca inagoo sagaala ama sideed ama toddoba ah faqaala markaasu wuxuu yidhi alaa tubaayicuuna rasuula allahi sala allahu alayh waalihi wasalam miydaan rasuulka alla la mubaayacoonayna sala allahu alayh wasalam wa kunnaa xadiisi cahdin bibayca waxaanan ahayn kuwo waqtigood uu ku dhow yaho mar dhoweyd sameeyey beecad beecad waqtigood uu ku cusbaayo kusoo dhowaa baan ahayn faqulnaa qad baayacnaaka yaa rasuula allah waa kula mubaayacoonna yaa rasuula allah inuu rasuulku ilaaway beecadiisii marka dhowed uu ka qaaday bay u maleeyeenoo tii iyada ahayd shayga horta kula mubaayacooday uun haddana uu rabo inuu kula mubaayacoodo oo u moodayo inaynu la mubaayacoonin markaasay u xusuusiyeen faqaala uma qaala markaasuu yihi alaa tubaayicuuna rasuula اllahi salى اllahu alيyh wali wasalam midaan rasuulka alla la mubaayicoonaynin salى اllahu alيyh wali wasalam markaasay garteen marka rasuulku sal ly sl inaanu ilaawinoo mid kale uu sheegayo fabasatnaa aydiyanaa markaasaan gacmahayagii soo fidinnay waqulnaa waxaanan nidhi qad baayacnaaka ya rasuula allah facalaa maa nubaayicuka waa kula mubaayacoonnaye maxaan haddana kugula mubaayacoonaa qaala markaasu wuxuu yidhi calىa an tacbudu اllaha walaa tushrikuu bihi shayئa inaad alla caabudaan oo waxba aydaan ugu shariig yeelin wasalawaati اlkhams iyo shanta salaadood wa tutiicuu inaad madaxdiinnana amarkooda ateecdaan oo qaadataan wa asara kalimatan khafiya erey qarsoon buu hoos u sheegay oo wuxuu yidhi walaa tas'alu nnaasa shay-a dadkan aydan waxba weydiisanin dadkeenaydan waxba weydiisanin sida u necbaa nebigu sal alla alay slam baryada u necbaa baycadaasuu kaga qaadi jiray oo siduu tawxiidka iyo cibaadada rabbi ugaga qaadayo ayuu iyadana ugaga qaadi jiray oo uu dhihi jiray igu ballan qaaday inaydaan dadka waxba weydiisanaynin raggii isagaa marka saasay kula mabaayacoodeen waana fuliyeen baycada nebiga sala allau alay waslam siday u fuliyeen buu marka tilmaamayaa cawf oo radiallahu canhu markaasu wuxuu yidhi falaqad ra'aytu bacda ulaa'ika annafar waxaan arkay ragga iyaga ah qaarkood baan arkay yasqud uu ka dhacayo sawdu axadihim midkood shaabuuggiisu isagoo awrkiisa ama farigsiisa fuushan uu shaabuuggii ka dhacayo famaa yas'alu axadan qofna weydiisan maayo yunaawiluhu iyahay inuu iisoo dhibo war iisoo dhib sa iga dhacday ma dhahaye isagaa intuu dego soo qaadanaya rawaahu muslim waxba dadka ha weydiisanina baa marka wax maala keliya may hataa wax khidmaa kole ku tahay ha weydiisanina weeyaan rawaahu muslim wacan ibni cumara radi allahu canhuma ana nabiya sala allahu alيyه wali slama qaal laa tazaalu lmas'alaةu biaxadikum kama zuulaysa baryadu midkiin baa baryada badinaysa biaxadikum midkiin bayna ka zuulaynin xataa yalqa allaha tacaala ilaa uu alla kala kulmo walaysa fii wajhi wejigiisana isagoona ku olin muscatu laxmin yani qicatu laxmin goosin heebihna wejigiisa isagaana ku olin oo wejigiisa oo dhan laf deeran uu yahay ilaa uu kala kulmo sida uu marka wejigiisu u deermayana waxa weeyaan xadiid soo socda baa tilmaami doona oo su-aal baryad kasta oo qof uu qof wax weydiiso oo aanu ahayn mid uu mutay oo xaq uu u leeyahay oo dani ku qasabtay aan ahayn waxay ka dhigan tahay nabar uu wejigiisa ku dhufanaayo nabar uu wejigiisa ku dhufanaayo marka siduu nabaradaasi ugu badanayaanna ugu badanayaan iyo wejigiisaoo dhan wada nabara laf a ah, noqonaya lafta muuqato hilibkii oo dhani ka tegay mutafaqun caleyh marka sidaasa qiyaamaha lagu soo bixin doonaa almuzcatu bidami lmiim waiskaani zaay muz wa bilcayni اlmuhmala alqiطca وعنه رضي الله عنه أن رsuuل الlhi صلى الله عليه وسلم qاala وhuوa عlى المنبر isagoo mimberka ku taagan buu wuxuu yihi وذakra صدقة صدقaduu sheega u ka hadlay والتacaفuف عن المسألة iyo baryada iska ilaalinteeda yuu ka warramay markaasu wuxuu yihi اليد العليا خyر min اليد السفلى واليد العليا المنفقة والسفلى hiy الساaئلة gacanta saraa ka fiican gacanta hoose gacanta sarana waxaa weeyaan midda wax bixinaysa ee ku ridaysa gacanta hoosana waata wax baryaysa ee hoorsanaysa weeyaan متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رsuل الله صلى اه عليه وسلم من سأل الناaس تكفرا qofkii dadka متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رsuل الله صلى اه عليه وسلم من سأل الناaسa تكفرا qofkii dadka u barya maalbadsi maalbadsi iyo maaldhaqasho u barya maa qofkii qasab intay ku noqotay dhibaata intay qabatay dhibaatada wuxuu kaga baxan uu dadka weydiisanaye qofkii isaga oo wax haysta haddana waxbadsi daraaddii dadka u weydiista fainamaa yas'alu jamran wuxuu uun baryayaa dhimbil dhibbildaba dhuxushu kolka ay dabka leedahay shidan tahay jamri baa la yidhaaha hadday baktiisan tahay ama kolkay madowdahay tahayna faxmi baa la yidhaahaa marka dhimbilo daba unbuu quranayaa buu leeyahay oo dadka weydiisanaya falyastaqila ha yaraysto aw liyastakfir ama ha badsado rawahu muslim wacan samurata bni jundubi radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam ina almas'alata kaddun baryadu waa nabar yakuddu biha arajulu wajhahu uu ku dhaawacayo oo ku nabaraynayo wejigiisa ninku ilaa an yas'ala arajulu sulطaanan ilaa inuu ninku weydiisto qof madaxa qof madaxa oo maalkan kada muxuu ahaayey muslimiinta ee gacanta ku hayo xaqii ku lahaa inuu weydiisanayo mooyaane aw fii amrin laa budda minhu ama arrin lagama maarmaan oo qabsatay oo dhibaato lasoo gudboonaatay oo wax kaloo baryadan kaga doortoomana aanu haynin iyadiina dhibaato ku haysa daraaddeed uu su-aalayo mooyaane gaajo xunoo qabatay arad muxuu ahaye cudur gaadiid la-aan ah, kale ah rawaahu atirmidiy waqaala xadiidun xasanu saxiix xadiidun xasan saxiix weliba xadiidka waxaa kaloo wariye annasaa waa wariyey waana sidaa uu alimaamu tirmidi radi allahu tacaala canhu uu sheegay weeyaano xadiidku waa saxiix oo wuxuu ku sax yeelay sheekh alalbani aljaamic sagiir wuxuu ku sax yeelay wاlkad اlkhadshu wanaxwuhu hadshigu yani waxaa weye waa nabarka weeyaan isaguna guruufada iyo wixii lamida ah weeyaan wa can ibni mascuudi radi allahu canhu qaala qaala rasuul lahi sal ly slm man asaabathu faaqa qofkay busaaradii ku dhacdo baahi iyo dhibaato iyo faqri uu ku dhaco faanzalahaa binnaasi oo dadka kor saara dadka kula cararo oo dadka isku halleeya oo muxuu ah masaajidu iska taaga waxay noqotaba ka fakira inay dadku dhibaatada ka bixin karaan oo dadka kula carara lam tusadda faaqatuhu lama awdo faqrigiisa lama awdo oo ma soo ma dhammaato baahidiisaasu waman anzalahaa billaah qofkii alla kor saarana yani alla xaggiisa ula cararana fa yuushiku lahu alla wuxuu ula soo dhaqsanayaa u siinayaa birisqin caajilin aw aajil risqi degdeg ah ama risqi waxoogaa daahay kolleyba yani kii risqi alla siinaya weeyaano faqriga ka bixinaya kolba haddii uu alla xaggiisa uu ula cararay faaqadiisii oo kolkii dhibaatada ku dhacday allow dhibaatadan iga bixi uu yidhaho qalbigiisa oo alla ku xidhay ilaa ilaa kii faqrigaa alla ka bixinayo risqi siinaya weeyaan laakiin hadduu xagga dadka kula cararo kii weligii ku jiraya weeyaan baryadaasuu ku jira rawaahu abu daawuud wtirmidi wa qaala xadiiثun xasan xadiiثun xasan buu yidhi tirmidi waana sidaa uu sheegay oo xadiidku xasan weeyaano xasanahu اlalbaniyu fi صaxiix اjaamiع الصغيr wa fi اlmishkaa yuushiku bikasri الshiini ay yusric waa la soo dhaqsanaya weeyaan وعn ثوbاn رضي الله عنه qال qاla رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم man takafala lii anlaa yas'ala annaasa shay-an wa atakafalu lahu aljanna man takafala mise man yatakafal yatakafal a yaa iigu yaa ii kafaalo qaaday mise yaa ii kafaalo qaadaya maada haddii laga dhigo oo takafala la yidhaaho yaa ii damiintay wey haddii yatakafalu la yidhaahna yaa ii damiinanay kollayba waa su-aal weeyaanoo yaa iigu ballan qaadaya weeyaan anlaa yas'ala annaasa shay-an inaan dadka xogga weydiisanaynin wa atakafulu lahu biljanna ana janna aan ugu ballan qaadaa yaa ii daminanaya inuu dadka aan wax weydiisanaynin ana janna aan alla uga damiintaa qultu ana sawbaan baa le radia allahu canhu aniga fakana laa yas'alu axada shay-an wuxuu ahaa qofkaan dadka qofna kaan wax weydiisanaynin buu ahaa rawahu abu daawuuda biisnaadin صaxiix waana sidaa uu sheegay sheekh الnawowi radi allahu canhu oo xadiidku waa صaxiix صaxaxu الsheikh اlalbani fi صaxiix اjaamiع الصغيr fi صaxiix الtarغib والtarhiib wa mishkaat الmasaabix intaba waa ku saxiix yeelay iyo saxiix sunan abi daawuud intaba وعn abi bشhri qabiisaةa bn الmkhariqi radي allahu canhu qaala taxamaltu xamaala waxaan qaaday xamaalad xamaalana waxaa la yidhaahaa mag mag baan qaaday magaan isa saaray mag sababtuna waxaa ahayd kolkii laba cidood ay dagaalamaan ay dad iska laayaan oo intuu qof akhyaar ahoo waxgarad ahoo nabadda jecel dhex galo oo heshiisiiyo uu isagu yidhaha wax alla wixii la gelayoo dhan magtoodii anaa bixinaye dagaalka hala joojiyo oo nabad ha la dhaliyo taasaa xamaalad la kala dhihi jiray taasna marka waa eh, dadka noocaasoo kale ah allana subxaanahu wa tacaala waa caawinayaa muslimiintana waajib waxaa ku ah inay caawiyaan qofka maslaxadoonka sidaas oo kale ah marka sidaasoo kale u yeelay qabiisa oo radiallahu canhu laba qolo oo dagaalantay uu intuu heshiisiiyey yuu raggii laga laayay labada tarafoodba laga laayeyna magtoodii isagu isa saaray fa ataytu rasuula اllahi sala اlه alay slm as'aluhu fiiha rasuulka allaana imi sala اllahu alayh wasalam aniga oo weydiisanaya waxaan magtaas muxua sababteeda u weydiisanaya faqaala markaasuu yihi aqim nala joog xataa taatiyana sadaqa ilaa zakada nooga imaanayso zakadii baa markaa lagu maqnaayo lasoo uruurinayay wuxuu yihi intay zakadu ka imaanayso nala joog fanaamura laka biha aan amarka ugu bixina in lagaa siiyo magtaa waxaa iskaga bixiso uma qaala markaasu haddana wuxuu yidhi yaa qabiisa qabiisow ina almas'alata baryadu laa taxilu ila liaxadi alaa saddex nin midkood mooyaane baryadu qof kale uma banaana rajulu taxamala xamaalatan qof xamaalad qaaday sidaadan oo kale faxallat lahu lmas'ala ay baryadii markaa u banaanaatay xataa yusiibahaa ilaa iyadii uu ka helo uma yumsik u ka joogsado oo marka aanu marmarsiinyo ka dhiganayninoo dadku intay ogaayeen inuu ninkan kadu nin mag bixinaya uu yahay kolka magti uu bixiyey kolta uu sii wato oo maal isagu dhaqanayo uu sii guranayo oo dadkana marka ay ugu naxariisanayaan ninkaas mag buu iska bixinayaa eh, aan ahayn ee kolku iyadii helo uu ka joogsado warajulun iyo nin asaabathu jaa'ixa ay ku dhacday musiibo ijtaaxad jirid goysay maalahu xoolihiisii faxallad abaar muxuuha ku dhacday dukaamadiisiioo gubtay maalkii uu uisiioo badda ku qarqoomay wax sidaasa ay ku dhacday faxallat lahu lmas'ala ay baryadii markaa u bannaanaatay xataa yusiiba ilaa uu ka helo qawaaman min cayshin aw qaala sidaadan min caysh labaduna qawaam iyo sidaadna waa isku mid oo waa wax noloshiisu ay ku dhisnaato oo noloshii eh, caadi ay ku noqoto yani waxaa way qof maalqabeen ahaan jiray oo maalkiisii aafa ku dhacday oo u baaba'ay marka kolkaa isagana waxaa u bannaa inuu dadka weydiisto ilaa uu ka helo wax ku filaan karayo oo noloshiisa uu ku dhisi karo oo uu ku shaqaysan karayo raasmaal ah warajulun iyo nin waa kii saddexaade asaabatu faaqatun busaaradii ay ku dhacday xataa yaquula ilaa ka dhahan alaaatun saddexoo min dawi lxijaa saddex oo min dawi lxija alxija walcaqlu saddex mxuaha asxaabu lcaqli ah yani waxgarad ahoo min qowmihi tolkiisa deriskiisa iyo qaraabadiisa iyo xaalkiisa la socdaay ay ka yidhaahaan laqad asaabad fulanan faaqa wal hebel waa basaaradooba helay ninkaa hebel waa dhibaataysan yahay uga markacaan saddexdaas nin weeyaan marka faxallat lahu lmas'ala baryadu markaas ay u bannaanaatay xataa yusiiba ilaa ka helo qiwaama min cayshin aw qaala sidaada min caysh sidaad iyo qiwaamna waa saan soo sheegno isku mid weeyaan <clears throat> famaa siwaahumaa min almas'ala wixii ka soo hadhay oo min almas'alati baryadii hiya qabiisa qabiisow fasuxtun booli weeyaan yaakuluhaa saaxibuhaa qofkeedu uu cunaayo suxtan booli uu ku cunaayo rawaahu muslim muxuu ahaa marka xadiidkan kadu marka isaguna qofka ay baryadu u bannaan tahay buu xadiday xadiidkii kale ka horreeyeyna ee labada isagu ka dhigayo isagu waa uu soo koobay oo qof dhibaataysan dhibaatadaasoo marka nooc kastay noqon karaysaa iyo qof qof madaxa xaqiisii weydiisanaya labadaasu ku soo koobay waxaa fara badana dad booli cuna oo ka daran kuwa tuugada iyo guryaha jabsada iyo shuftada iyo ka daran ila kuwaas iyagu tuuganimadooda iyo xaaraan cunidooda ooba isgaranayaan waa fara badan yahay kelimadaas sidaad a ah marka siinteedu way hoos dhaban tahay waxaa jirta qiso dhacday oo ku saabsan xadiidkan kada ku saabsanoo nin ahaa muxuu ahay saaxibu luqana ahaa saaxibu xadiidna ahaa nadr ibnu shumayl la dhihi jiray oo mar hore aan soo marray yaa la su-aalay oo sidaad miyaa loo aqriyayaa baa layidhi mise sadaad baa loo aqriyaya markaasu wuxuu yidhi sadaad iyo sidaad buu kala farqiyo wuxuu yidhi sadaad waxaa la yidhaahaa sawaabka sadiduu ki kusoo marray wey sadaad marka waxaa la yidhaahaa muxuu ahaye kolka siinta la kor waa istiqaamada iyo toosnida sidaad marka la yidhaahana maa yusadu bisha w meel lagu cufo ee lagu awdo weeyaan markaasuu beyd shicir a nin alcarji la dhihi jira uu lahaa yuu soo deliishaday adaacuunii waaya fatan adaacuu liyowmi karihatin wasidaadi haqri wاlxamaalaةu bifatxi اlxaa an yaqaca qitaalu wanaxwuhu bayna fariiqayn waa inuu dagaal iyo wax lamidihi hadidaad dagaal isku hadida iyado wax lamida rabshad iyo muran iyo waa inay dhacaan laba fariiq ay ka dhex dhacaan fayuslixa baynahum dhexdooda uu heshiisiiyo fayuslixu insaanu baynahu dhexdooda heshiisiyo calaa maalin yataxamaluhu maal isagu isa saarayo wayaltazimuhu calaa nafsihi naftiisa isagu islaaziminayo marka maalkaasu ama ha ahaado maalkii halaagsamay ama la kala dhacay ama magtii dadka ha ahaado ama ha ahaado ku uu dadka iyaga uu siinayo qabaasha madaxdeedii iyo uu siinayo ku sabirsiinaya ha ahaadee oo xaal iyo waxaas uu ka dhigaaye waxaw maal uu isa saaro un weeyaan kuma khaas ah yani madun keliya ku khaas maa wاljaa'ixaةu اlaafatu tusiibu maala اlinsaan aafada samaawiyada ah yaa jaa'ixa iyadana la yidhaahaa wاlqiwaamu ama qawaam bifatxi اlqaafi bikasri اlqaafi wa fatxihaa wamaa yaquumu bihi amru اlinsaani min maalin wanaxwihi waa wuxuu ku toosnaado oo ku hagaago qofka arrinkiisu oo xoole iyo wixii la mid ah wasidaadu bikasri siin maa yasudu xaajaة اlmucwiz wayakfiihi mucwiskuna waa ninka mucdimka ah ee waxaysanin faqiirka ah oo ku filan weeyaan wاlfaaqaة اlfaqru wاlxija alcaqlu وعn أbي هurayرaةa رadي الله عanه أna rasuula الlahi صل ل sلم qaal laysa اlmiskiinu اladii yatuufu عalى الnaas miskiinku maaha ka dadka ku wareegaysta ee taruduhu luqmatu waluqmataani watamratu watamrataan ay dhaqaajinayso xabad xabad afgelisa ama laba xabad timira ama laba jabt rootiya xabad moos yani kaasoo ugu wareegaya ma aha meeshii waxaa laga siiyaba iskaga dhaqaaqaya intuu qaato walaakina almiskiin aladii laa yajidu hinan yugniihi kaan helaynin way hodontinimo ku filan walaa yuftanu lahu aan loona fahma loona fahmaysanaynin aan loo fiira yeelan inaan la kasaynin fayutasadaq calayha oo lagu sadaqaysto walaa yaquuma aanan kacaynin oo faysal annaasa dadka uu baryo oo weydiisto mutafaqun caleyh baabu jawaazi alakdi min gayri mas'alatin walaa tatalluc bannaanida ay bannaan tahay wixii qofka la siiya inuu qaato isaga oon beriyin aan hunguriyeynin oo waxaan kada haddii la yidhaaho war iga tag maanaad faqiir moodaysaa iyo waxba waa inaanu dhihine oo in iska qaato wixii lala soo duubto lianna waa deeq xag alla uga timid weyaan haddii uu diido allu ku diiday allu deeqdiisa ku diiday ehm, marka waa inuuna qofku waxbana weydiisanin intuu kara baryada iska ilaaliyo laakiin wax la siiyey aanu diidin haddii uu u arkaayo inay dad kale uga sii baahan yihiin intuu qaado dadkaa kale isaguna hasii siiyo isaguna waxa sadaqaysto haddiise wax la siiyo yaanu diidin وعn sالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه عبدالله بن عمر عن عمر رضي الله عنهم قاaل كاna رsuuل اللhi صلى الله عليه ولي وسلم يعطيني الcطاء rasuulka allah caطo isiin jiray caطana waxaa la dhahaa wax deeqda ahe qofka la siiyaa la yidhaahaa faأquل markaasaa waxaan dhihi jiray أعطihi man huwa أfqر إlayhi minii si qof aan iiga bahan ya rasuul an waa isku filahay hanti baan leeyahay dad iiga bahan baa jira si baan dhihi jiray faqaala markaasu wuxuu uhi khud u qaado إidaa jaaءaka min hada اlmaali shay markuu kaaga yimaado waxan kada maalka xaggiisa wax kaaga yimaado wax maalo lagu siiyo wa anta غayru mushrifin walaa saa'il adiguna aadan ahayn mid u hanqaltaagay iyo mid barya iyo toona aan ahayn faqud u qaado oo fatamawalhu maalayso maal ka dhigo fain shiئta kulhu haddaad doonto cun oo qaado wain shiئta taصadq bihi haddaad doontana say sadaqayso oo dadka aad leedahay way iga baahan yihiin adiguba sii wamaa laa wixii aan ahayn yani lagula soo doonaninna falaa tutbicu nafsak naftaada ha raacsin naftaada ka daba ridin dadka gacantiisa waxa ku jira ka daba dhicin qaala salim saalim ibni cabdillahi ibni cumar oo ninka xadiidkan kale warinaya aabbihii awogiisana kasii warinayaa yaa aabbihii siduu ugu camal falay xadiidkan kada yuu sheegayaayo markaasu wuxuu uhi fakaana cabdullah cabdullahi bni cumar baa wuxuu ahaa laa yas'alu axadan shay-an qofna waxba ma waraysan jirin war waxusi ma dhihi jirin walaa yaruddu shay-an ucطiyah wax la siiyeyna ma diidi jirin muttafaqun calayh mushrif bishiin ilmucjama ee mutadalic ilayh xadiidkuna ka suulahaayo nin cabdullahi bni sacdi la dhihi jiray wa cumar radiallahu canhu markuu amiiru lmu'miniin ahaa uu shaqo u diray zaka inuu meel ka soo uruuriyo kolkuu keenay xoolihii uu keenay iyo cumar radiallahu canhu wax ka siiyey wax musqaayada buu ka siiyey markaasuu anu dar allaan u soo shaqeeye maal daraaddi uma soo shaqayninoo hanti anugu waan leehay muxuu aha muslimiinta ayaan ugu tabarrucay xoogayga markaasuu cumar yidhi radiallahu canhu sidaadaasoo kale aan yeeli jirayoo markuu rasuulku sala allau alayh waali slam meel ii diro meeshii waxaan ka soo guray keeno yuu cumaalo iga siin jiray markaasaan dhihi jiray sidanaa aad tidhahoo kale markaasuu rasuulkuna sala allahu alيyh waali wasalam wuxuu dhihi jiray ha yeelina qaado oo wixii maal ehe lagu siiyo ha diidin qofnana waxba ha weydiisanin saasuu marka nebigu sala allahu alيyه wasalam waddadaasuu jeexay oo labadaa qodob ka kooban inaadan qofna waxba weydiisanin qofkii kula soo doontana aadan ku diidin ila isagina waa qalbi jabayaa mana aadan garanin deeqdaasu meeshay kaaga timid allah kuugu soo dhiibay iska qaado marka khayr iyo baraka weeyaan baadu alxahi cala alakli min camali yadihi guubaabada qofka lagu guubaabiyo inuu cuno wax ka cuno gacantiisa wuxuu ku shaqaystay watacafufi bihi can اlmas'ala oo baryada iskaga ani su-aal baryada iskaga ilaaliyo watacarudi lilcaطaa iyo mxuu ahaye banbax iyo mxuu ahaye eh, in wax la siiyo uu kaga kaga dhowrsado isagu inuu shaqaysto qaala allahu tacaala faidaa qudiyat الصalaaة markii salaada la dhammeeyo hortii hore waxaa la isfaray kolkii salaada jumcada loo adimo ka imaada iibka ka imaado dukaamada soo xidho oo kaalayaa la yidhi salaada kasoo qayb gala markaasaa la yidhi markii salaadii la dhammeeyo faاntashiruu fi اlأrض dhulka ku kala baaha wاbtaguu min fadli الlah risqiga alla dalbada ha fadhihina meesha ka kaca meesha oo marka risqiga alla raadsada la yidhi waa la is amray marka marka saacadna waa saacad salaadeed oo shaqadii looga imaanayo saacadna waa saacad shaqo sidii xadiidkiina aan ku soo maray muxuu aha ninkii saxaabiga ahaa ee xandala radiallahu canhu ku yidhi nebigu sal l slm saacatan wa saacad وعن أbي عبد الله الزبير بن العوام رضي الله عنه قال قال رsuuل الlhi صلى الله عليه وآله وسلم لأn yأخذ أحadكم أحبلة أحبلة waa جمع xبل ama جمع xباal waxa nin inuu qaato xarkihiisa ثuma yأتiya الجبل buurta uu tago faيأتiya بxزمة min xaطب uu la yimaado suuqa keeno xirma qoryo ah oo calaa dahri dhabarkiisa uu ku sido fayabiicaha uu iibiyo fayakufa allahu biha wajhahu alla wejigiisa baryada kaga ilaaliyaa khayru lahu uga fiican min an yas'ala annaasa inuu dadka wax weydiisto acطahu ha siiyeen aw manacuhu ama hu diideene mutafaqun calayh inuu qofku duurka intuu aado gudin iyo xadhig uu qaato soo qoriyeysto ama intuu xadhig iyo migdi qaato uu cawska iyo soo gurto oo markaas muxuuha ama dhagaxa jabiyo ama dharka dhaqo wuxun sidaasa inuu sameeyo oo naftiisa uu baryada dadka alla kaga ilaaliyo yaa uga fiican inuu warya alle wax siiyey war wax siiye war igu sadaqaysta magan allah uu yidha magan allahdaasuu meliga ku jiray haddiuna uu isku bilaabana rawaahu albukhaariy وعn abi hurayrata radi allahu anhu qala qala rasuulu lahi sala allau alيyh wali wasalam laan yaxtadiba axadukum inuu qoryaysto midkiin xusma xusma yani rabta min calaa dahrihi dhabarkiisa uu kusoo qodhaystaa khayrun lahu min an yas'ala axadan yaa uga fiican inuu qof wax weydiisto fayucطiyahu uu siiyo aw yamnachu ama u diida muttafaqun calayh wacanhu radia allahu canhu can الnabiyi salى اله alay slam qaal kana daawuudu calayhi الsalaamu laa yaakulu ila min camali yadih rawaahu albukhaariy daawuud wuxuu ahaa salى اllahu عalayhi wasalam nebi oo boqor ah buu ahaa maca daalika wuxuu ahaa farsamalow oo gacantiisa ayuu ku samayn jiray alaabta dagaalka ku samayn jiray duruucduu samayn jiray oo uu iibin jiray markaasuu iyada manaafacadsan jiray ee maalka muxua muslimiinta ee gacanta uu ku hayo waxba kama qaadan jirin ee xukunka uu dadka xukumaayo wuxuu ahaa tabaruc buu ka ahaa wa canhu radia allahu canhu ana rasuula اlah sal l slam qaal kana zakariya calayhi الsalaamu najaara rawahu muslim nebi zakariya calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu ahaa nin najaarahoo qoraarow ahoo qoraarta wax ka sansameeya buu ahaa oo marka yani waa shaqaysan jiray weeyaan ambiyada alle calayhim asalaatu wasalaam marka waxay lahaan jireen xirfaday lahaan jireen in waliba xirfad uu ka shaqaysto oo risqiisa ku dalbada buu yuu lahaan jiray dhammaantoodna waxay soo mareen xirfada la yidhaaho racyu lghanam ari jirka ari ilaalinta kulligood way soo wada mareen wa can ilmiqdaami bni macdi karibi radi allahu canhu can الnabiy sala اla alay slam qaal maa akala axadun qofna ma cunin طacaaman cunto qatu weligii khayran oo ka fiican min an yaakula min camali yadihi inuu gacantiisa wuxuu ku shaqaystay ka cuno wa ina nebiy allahi daawuud nebiga alle daawuudihina kaana yaakulu min camali yadihi gacantiisa shaqadeeda ku shaqaystay buu wax ka cuni jiray isagu ugu afqabsanayaa lan isagu boqor buu ahaa rawaahu albuhaariy marka nebiga daawuud sal allahu alayh waali wasalam wuxuu ku ammaanay rasuulkeenu sala allahu alayhi waali wasalam afar walxadood mid waxaa weeye salaadiisu sunnaha salaatuleylka inay salaadaha ugu fiicnayd midna soomkiisa sunnihi inuu soomka nidaamka loosoom loo samayso loo samo ugu fiicnaa midka kalena geesinimay ahaydoo inuu geesi ahayo marka cadowga la iska hor yimaado aanu carari jirin midna waa shaqo wanaagsan shaqo wanaag weeyaan iyo mxuan maciishadii isagana maciishada ugu fiicnay waxa qofku gacantiisa uu ka shaqaysto inuu cunabaa ugu fiican wuxuu gacantiisa ku shaqaystayna waxaa ka mid ah ilmihiisa maalkiisa ilmihiisa maa ilmihiisu waa kasabkiisiibu ilmuhu naftiisu yahay marka wiilkiisa ama gabadhiisu waxa ay shaqaysatay ee odayga maxaa inuu wax ka cuno waxay ka mid tahay wuxuu isagu shaqaystay naftiisii weeyaan oo waa isku mid wuxuu ilmihiisii soo shaqeeyey wuxuu isagu soo shaqeeyey baabu اlkarami wاljuudi wاlinfaaq fii wujuuhi اlbir hiqata biاllahi tacaala deeqda juudka iyo karamka iyagoo isku mida waa deeqsinimada iyo bixinta maalka lagu bixinayo duruqda khayrka lagu bixinayo oo kalsooni alle lagu kalsoon yahay oo inaanu u baahanaynin waxa uu bixiyey aanu ku faqiiraynin uu alle ugu kalsoon yahay wacdigii alle yabahoysii uu ku kalsoon yahay inuu maalkiisa u bixiyo o aanu ashanin oo haddaad wax kale iska bixiso xaggeed wax ka helaysa aanu isdhihin qaala allahu tacaala wamaa anfaqtum min shayin fahuwa yukhlifuh wixii aad bixisoonoo wuxuun ah wax kastaba ha ahaadee isaga idin soo bedeli doona bedelkiisa idin siin doona khalaf khalafkuna maani bedelka weeyaan wa qaala tacaala wamaa tunfiquu min khayrin falianfusikum wixi aad bixisaanoo wax khayrihiba naftiinna uu sugnaaday naftiinna iskale ku intifaacaysa wamaa tunfiquu wamaa tunfiquuna kuna bixin maysaan ila ibtiqaa'a wajhi illaah wejiga alla dalabkiisa mooyaane qof kastaba marka kolkaa ha ku dhacdo wmaa tunfiquu min khayrin waxaad bixisaan wa khayro badan yuwafa ilaykum waa la idin oofinaya wa antum laa tudlamuun idinkana waxba laydinkama dulmiyayo waxba laydinkama ridaayo aayaddana waxay ku soo degtay sida mufasiriintu ay sheegeen mar muxua dadka muslimiinta ihi ay u maleeyeen sadaqada ay wax ku sadaqaysanayaan gaalada qaraaradooda iyo waxyaalahaasa inayna ajri lahayn markaasu alla subxaana wa tacala wuxuu u sheegayaa wax alla wixii ay bixiyaan dar alla u bixiyaanba qof kastabaa ku dhacday inuu yahay wax khayr ah inuu yahay oo lagu ajirsiinayo waxaana insha allah sooba socda ninkii dadka xunxun iyo tuuga iyo naagta xun iyo ninka maalqabeynka iyo wax ku sadaqaystay isagoo garanaynin iyo sidii looga aqbalay baa baynoo iman marka qofkii wax un bixiya oo dar allana u bixiya alla waa ka ajirsiinaya lakiin dar alladaasaa laga maarmaanaya wa qaala tacaala wamaa tunfiquu min khayrin faina allaha bihi caliim wax alla waxaad bixisaanoo wax khayraaba alla waa og yahay alla waa og yahay aan yani wax ka dhigan tahay alla waa idinka ajirsiinaya وعn بن مسعوud رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه ولي وسلم qاal laa xasda إla في اثنتين xasad ma jiro yani kamasha ma jirto ilaa laba mooyaane laba arrimood unbaa istaahila in laysku kanto oo la yidhaaho allow yaa sidaasoo kale ka adbiga waxaasoo kale yaa kusiiy xagga sharciga alle yani marka ma aha dhicidda kama warramaya dhacdada oo ma dhacdo oo dadku inay isku kantaan saddexda labadaa mooyaane wax kale ma ka dhacdo ma ahee xagga sharciga alle marka laga fiiriyo labadaa waxaan ahayn oo ku habboon in qofkii lagu arko lagu tamaniyo sidiis oo kale in la noqdo ma jiro rajulu aataahu اllahu maalan fasalatahu calىa halakatihi fi lxaq ka hore waxaa weeyaan waa qof oo alla maal uu siiyey oo alla ku diray oo ku dhaqaajiyey inuu maalkaa ku bixiyo muxuu ahaayey calىa halakatihi yani kubixintiisa infaaqiisa laga wadaa halaagidiisaas fi lxaq xaq oo ku bixiyo maaha inuu baaطil ku bixiyo mxua jabhadihii iyo balaa-ida dagaalamaya iyo waxaasi ugu tabaruco iyo ma aha kuwaas oo kale wa rajulun iyo nin oo aataahu allahu xikmatan cilmi naafica ah lou siiyey fa huwa yaqdii biha wax ku xukumaaya wa yucallimuhaa dadkana baraya muttafaqun calayh waxaanu ku imaan doonaa xadiidka raqam hamsamiya waaxid wa sabciin buu ku imaan doonaa macnaahu xadiidkan macnihiisuna waxaa weeyaan laa ynbagii an yuqbطa axadu ila calى ixdaa haatayn اlkhaslatayn kuma haboono qofna in lagu kanto hirta ayaa waxaa la yidhaahaa qofka siis oo kale allo yaa kaa dhiga in la yidhaaha laakiin xasadku isagu waxaa weeyaan waa qofka khayr iyo nicmo alla siiye lagu arko oo loo quuri waayo oo la jeclaysto inuu alla dhaafiyo oo la yidhaaho alla unxukamsuu waxankada ku helay la yidhaaho kaasu marka isagu waa xun yahay oo marna ma fiicna marka qibdada hadda xasadka macno kalea laga wadaayo midkaa qibdada la yidhaaho sidiisa oo kale inuu noqdaa marka kaana isaga waxaa lagu sheegaa inuu yahay tamanii mili nicmati اlgayr qofkaas waxa alla siiyey oo kale inuu helo oo qofku tamaniyo wacanhu radi allahu canhu qala qala rasul lah sal اlه alay slam ayukum maalu waarisihi axabu ilayhi min maalih kiineebaa ka jecel maalka dhexaltooyadiisa maalkiisa ka jecel oo maalka dhexaltooyadiisu oo u jecel badan yahay qaaluu yaa rasuula allah maa mina axadu ilaa maaluhu axabu ilayh naguma jiro qofka naguma jiro ilaa maalkiisa unbuu jecel yahay qof waliba maalkiisu maalka kale ka jecel yahay maalka dhexaltooyadiisa iyo maalka dadka kaleba qaala markaas wuxuu yidhi faina maalahu maa qadama warka maalkiisu waxaa weeyaan waa wuxuu hora marsado wa maala waalifihi maa akhar maalka dhexaltooyadiisaba waxuu dib u dhigto weeyaan marka ha ogaado marka maalkiina aad ka jeceshihiin maalka dhaxaltooyadiina soo maaha waa sax laakiin maalkiina kaad u malaynaysaan inaanu ahayn baa marka suurowdo oo maalka aad ee aad ka tegayso ee muxuu ahay carruurtaadii ugu talagashay gashay aad maalkaaga u malaynayso mase aha ee maalkaagu waxa weeyaan waxaad hore u baxsatay ee aakhira sii geysatay hadda ka horna waan soo marray xadiidkii abudardaa radi allahu canhu ee qofka maalkiisa ku xadidaayey laba shay wuxuu manaafacsado intuu adduunka joogo iyo wuxuu aakhira isaga horraysiiyo wixii kalese marka wuu ka tagayaayo warasadii uga tagayaa marka maalka waaridkuna waa wuxuu qofku uu ka tago oo adduunka uu kaga tago waaridkaa iska leho isagaa iyaga dhexlaaya maalka isagu uu leeyahayna waa kii uu isagu ku intifaaca ama aakhira ugu intifaacay ama adduun ugu intifaacay rawahu الbخaariي وعn عadiyi radي الlahu عanه عadiي بn xaatim الطا'i radي الlahu عanhu ana rasuul اlah sl sl qaal اtaquu الnaara walow bishiqi tamra naarta ka gaashaanta walow xaba timira jeexeedba ha ahaadee wuxuu naarta iska xijisiiya xadiidkan kadana marka qisadiisii waan soo marray isagoo intantada ka dheer yaan soo marray oo boqol iyo soddon iyo sagaal buu ahaayo waa kii uu ahaa mxu ahay nebigu sal lla alay slam inuu khudbeeyey oo dadka sadaqada uu ku guubaabiyo oo yihi qof walbaba allaa la hadli doono isagoon tarjumaan aan u dhexaynin markaasu xaggan firin doono xaggan firin fartaqu naara walow bishiqi tamra marka goortii dambe aakhirkii bay intan u ahayd muttafaqun calayh wacan jaabirin radi allahu canhu qaala maa su-ila rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulka alle lama su'aalin shay-an qatu weligii wax lama su'aalin faqaala laa oo hadda maa u wax inta la su-aalay weligeen maa laa ma aanu bixin haddii uu hayana waa siin jiray qofka haddii kalena wacdi hadal wanaagsan ayuu ugu hadli jiray oo waa u ballan qaadi jiray ama wuxuuba dhihi jiray wa amaha amaha u qaada anaa bixin doona hadha u bixin doona saasuu dhihi jiray mayase ma dhihi jirin waa sida qaalibkaa weeyaan laakiin kolkol inuu maya yidhaaho waa kii waa dhici jirta waa kii nimankii gaadiidka weydiisan jirayba uu yidhi laa axmilukum walaysa cindii ma axmilukum ayb muttafaqu calayh w can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi salى allahu alayh waalih wasalam maa min ywmin yusbixu lcibaadu fiihi ma jiraan maalin addoomuhu ay waa bariistaan ilaa malakaani yanzilaani ilaa laba malagun baa soo degi doona fayaquulu axaduhumaa midkood wuxuu dhahayaa allahuma acطi munfiqan khalafa alla qofkii wax baxsada bedelsii wayaquulu aakharu kii kalena wuxuu dhahayaa allahuma acطi mumsikan talafa alla qofkii wax ceshada baaba'siiyoo ka baabiy muttafaqun calayh waana soo marray xadiidkan kada waxaan kusoo marray laba boqol sagaashan iyo shan ayaan kusoo marray وعنه رضي الله عنه أن رsuuل الlahi صلى الله عليه وaلي وسلم qاal qاala الlahu taعaalى alla wuxuu yidhi waa xadiid qudsiyahe أnfiq ya بna aadama yunfq عalayk متafq عalيh wax bixi ibna aadama waa lagu siinayaa alla ku siinaye adiguna bixi waxaaga وعن cabd للahi بn cمr بن الcاaص رضي الله عنهma أna رaجuلا sأla rasuul الlahi صلى الله عليه وaلي وسلم أy الإسلاami خayr nin baa rasuulka alle wuxuu su-aalay slى الlaه عليه وaلي وسلم islaamnimada kee ugu qayb shayga ugu khayr badan yacni ashyaada ay islaamnimadu ka kooban tahay ee acmaasheeda ah keeba ugu khayr badan qaala markaasuu yihi tuطcimu الطacaam cuntadaad bixinaysaa wa taqra'u salaam salaamtana waa gaadhsiinaysaa calaa man carafta waman lam tacrif qofkaad garanaysa iyo kaadan garanayninba saas taasa ugu fiican ayuu yihi nebigu sal ly slam cabdullahi bni camr bn alcaas radi allahu canhuma marka xadiidkan kadu aada ugu amalfali jiray oo nin maalqabeennana waa noqday goortii dambe oo markaasuu had iyo goor dherigiisu dabka kama kicin jiri marti iyo da-un baa buuxi jiray oo cuntada had iyo goor loo kalin jiro kolkay kuwa tagaanba kugu kala imaan jiraano markuu soo xajiyana awr fara badan oo sida oo dadka faraha badan ee la socda ee muxuu uu ku raashimayo yuu wadan jiray xadiidkanu aad igu camalfali jiray radia allahu tacaala canhu waxaana saasoo kalea laga rabaayo qofku inaanu cilmiga aanu u baranin iska maqal iyo iska dareerin iyo laqbeyn iyo eh uu qalbigiisa ku rido xadiidka nebiga sal ly slam oo uu ogaado in laga rabo inuu ku camal falo oo u dabaqo wixii fadiilo aho marka uu arkaba waa inuu isku dayo inuu dabaqo oo walow marna ha ahaadee xadiid aanu ku camal falini aanu dhaafin waa inuu isku dayo nasal allaha atawfiiq su-aalahaas oo kale nebiga sal ly slam kolal dhowra baa la weydiiyo ayu lislaami khayrun iyo ayulcamali axabu ila allahi iyo ayulcamali afdal marka haddana su aala nebiga sal l slm jawaabihiisu waa kala duwan yihiin oo muxuu ahay siyaalo gedisan iyuu u jawaabaa marka waxaa suurowda inuu qof walbaba iyo xaaladiisa ilaalinayo oo qofkaas saa'ilkeeda su-aalkan kada su-aalay intuu ahaa nin maalqabeena uu nebigu sala allahu alay wasalam xaaladiisii si waafaqsan ugu jawaabayay kolka qaarkood buu qofkaas wuxuu noqonayaa qof muxuu ahaaye eh, waalid oo markaasu birulwaalideyn ku guubaabinay hadba qofba si walba axaadiisa qof walba axaadiisa si munaasiba yuu jawaabayey leanno qof walbaba cubuudiyadiisu waa waxa nicmadii alla uu isaga siiyey bay u eh, qalmo weeyaan qofkii maal alla uu siiyey cubuudiyadiisaas waa inuu maalkiisa dadka muslimiinta wax ugu qabto oo ku anfaco qofkii cilmi alla uu siiyey qofkii jaah alla uu siiyey iyo mansib alla uu siiyey qofka geesinimo alla uu siiyey qof walbaba marka nicmada alla uu siiyey inuu xaggeeda ugu khidmeeyo muslimiinta yaa laga rabaa وعنه رضي الله عنه قال قال رsuuل الlahi صلى الله عليه وaلي وسلم أربcuuna khصلة afartan walxadood أعlىhaa midda ugu sarraysaa manيxaة الcanز sida laismaaliye ay tahay maa min caamilin yacmalu bikhaslatin minha ma jiro qof ku shaqeeya walaxyada ka mida rajaaءa hawaabihaa hawaabkeeda uu rajaynayo daraadi wa tasdiiqa mawcuudiha iyo yabahoodii loogu ballan qaaday rumayn uu rumaynayo ilaa adkhalahu allahu tacaala biha aljanna ilaa jannada alle ku geliya rawahu lbukhaariy waqad sabaqa bayaanu hada hada alxadiid fii baabi bayaani kahrati turuqi اlkhayr qaabkaasay kusoo hormaray xadiidkan kada isagoo lambarkiisuna uu ahaa boqol soddon iyo sideed buu kusoo hormaray oo halkaa markaas wuxuu usoo deliishanayey khisaalulkhayr inay fara badan tahay halkan kadana marka isagana wuxuu usoo deliishanayaa deeqda in la deeqo oo wax la bixiyo oo ku gubaabinaya taas usoo deliishanaya abi umaama suday ibn cajlaan albaahili radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi salى allahu alayh wali wasalam ya bna aadam inaka an tabdula alfadla khayru lak adigu inaad inaad dheeraadka baahidaada ka dheeraadka ee maalkaaga inaad baxsataa kuu fiican wa an tumsikahu sharun lak inaad ceshataana waa kuu fiican tahay walaa tulaamu calaa kafaaf wax kafaafana laguguma caanaananayo kafaafna waa kaan soo marray waa waxaa qofka baahidiisa u daboola aanse ka badnayne inaad wax kafaafa la hadho maalkaaga ka hadhow lagugu dagaali maayo wabda' biman tacuul kuna bilow dadka aada masruufayso walyad lculyaa khayru min alyadi suflaa rawaahu muslim waana soo hormaray oo shan boqol iyo toban isagoo lambarkiisu yaaba kusoo maray wabda' biman tacuul iyo alyad ulculyaa khayru min alyadi suflaa iyo inaas iyagu dhowr goor bay xadiid dhowr ah mid walba dhexdiisa ay kusoo hormartay وعn أنس رضي الله عنه qال ma suئla رsuuل الlahi صلى الله عليه وaلي وسلم في الإسلام شhayئا nebiga صل ل sلم عlى الإسلاami شhayئan islaamnimo wax laguma weydiisanin ilaa أعطaahu wuu siin jiray وlaqad jaءahu rajulu nin baa u yimid faأعطaahu غنما bayna jabalayn laba buurood dhexdood arig buuxiyey oo daaqaya buu siiyey mxuaha qanaanti xunayn buu ka siiyey farajaca ilىa qowmihi tolkii buu ku noqday oo faqaala markaasuu uhi yaa qowm aslimuu war tolkayow islaama faina muxamada sala allahu alayh waali wasalam yucطii caطaa'a man laa yakhsha alfaqr wuxuu wuxu bixinayaa si nin aan faqiirnimo ka baqaynin si uu wuxu bixiyee yani marka ninkaa nebinimadu sheeganaya ka dhab ahoo siduu rabbi uu kalsoon yahay ee faqiirnimaa ku gaadhaysaba aanu u lahayn oo alle ballanqaadkiisa uu kalsoon yahay muxuu ahay waa si aan ka suuroobaynin ilaa qof nebiya mooyaane islaam u ahaa cinaadina ninka runkuu sheeganayaa in kaana rajulu ninku wuxuu ahaan jiray la yuslimu waa islaami jiray maa yuriidu ila dunya isagoon addunya wax kala doonayninoo maalka waxaa laga siiya haniimada iyo buu islaami jiray famaa yalbasu ilaa yasiira wax yar mooyaane ma aanu joogi jirin xataa yakuuna alislaamu axaba ilayhi min addunya wamaa calayha ilaa islaamnimada u noqoto mid adduunyada oo dhan iyo wax dusheed aba uu ka jecel yahay oo kolku islaamnimada dhex galo horta hore islaamnimada wuxuu usoo gelayay hunguri daraaddi oo siduu marka nebigu sal alla alay slam dadka mu'allafatu quluubahum la yidhaaho siduu wuxu siinaya markuu arko yo-adna wax lagu siiyo wuu islaami jiray laakiin markuu intuu dhex galo islaamnimada uu arko ee uu barto mabaadi'deeda iyo wanaaggeeda u arko kolkaasuu jeclaan jiray oo maati iimaanku qalbigiisa u geli jiray oo islaamnimada wax walbaba ka jeclaan jiray kolkaas rawahu muslim وعn cmra radي allahu canhu qaala qasma rasuulu اlahi sal ly slm qasman xooluu qeybiyey rasuulka alla salى اllahu عalيh waslm faqultu markaasaan ya rasuula allah lagayru haؤulaaءi kanuu axaqa bihi minhm kuwaa gayrkood ayaa kaga habboonaa kuwa raacsiisay qayrkood baa kaga habboonaa maalkan kada waana cumar waa runtiisa oo nebiguna salى الlahu عalيه wali wslam waa uu u qiri doonaa marka niman aan ku habboonayn oon u baahnayn ayaa nebigu sal ly slam inuu siiyey warkaa markaasu wuxuu leey kuwan kuwa aan baa kaga haboonaa fa qaala markaasu wuxuu yidhi innahum khayaruunii waxay i kala dooran siiyeen an yas'aluunii bilfuxshi inay faaxishnimo si muana xaraam ah wax igu weydiistaan oo aan siiyo iyo oo yubakiluuni iyo inay bakhiil iga dhigaan inay intaan u diido ay u qaataan inaan bakhiil ahay iyo inaan waxaas aan xaqayna u lahayn ay fuxshiga igu su-aalayaan aan siiyo labadaas kala dooransiiyeen walastu bibaakilin manacihi anu ku bakiilaya ma rawa muslim marka nebigu sala allahu alيyh waali wasalam koodka qaarkood baa muxuaha qofka wax aanu xaq u lahayn uu siinayo iskaga dhaqaajinayo leanna kolkaas waxaa mafsado kale daraaddeed buu u siinaya iyo maslaxo kale oo ka rajaxan inuu marka u diidadaas oo waa inuu ay u qaataan rasuulka alla sala allau alيyه wali wasalam inuu bakiil yahay inay dadku u fahmaan ka cararkeed ayuu u siin jiray hadda ka horna waa kan ku soo marray xadiidka abu sufyaan radi allahu canhu ee nebigu sala allau alayh wali wasalam baryabarinta uu ka nahyinayay inuu yidhi ma jiro qof intuu wax is-aalo aanan rabin inaan siiyo oo su-aashiisa sababteeda iyo iskaga dhaqaajintiisa aan u siiyo haddana loo barakaynayaa ma jiro waa ka rawaahu muslim وعn jubayr bni mطcim radي allahu canhu annahu qaal baynamaa huwa yasiiru maca الnabiy salى اllahu alيyh wali wasalam mar uu la socday rasuulka alla salى اllahu alay waslam uu jubayr la socday maqfalahu kasoo gadoonkiisii min xunaynin xunayn uu ka soo gadoomay facariqahu alacraabu waxaa ku dhegdhegay reerbaadihii baa ku dhegdhegay yas'aluunahu iyagoo su-aalaya oo nasi nasi leh xataa daruuhu ilaa ay ku qasbeen ilaa samuratin geed quraca xag iyo xag kaga yimaadeen geed quraca dhinaciisa ay ku cidhiidhiyeen fa khatifat ridaa'ahu gu-iisii bay ka daftay gu ii sare ayay ka daftay ay ka qaadatay fa waqafa nebiyu sal ly slm markaasuu istaagay oo faqaala markaasuu yihi acطuunii ridaa'i soo siiyo go-ayga falow kaanat lii haddaan lahaan lahaa cadadu haadihi alcidaah dhirtantada ee muxua qodaxlayda ah tiradeeda oo kale nacaman oo xoolo ah laqasamtuhu baynakum waan idiin qaybin lahaa idaah waxaa la yidhaha hadda koorna dhowr gooraan soo marraye waxa weeyaan geedaha baadiyahe qodxaale baa cidaah la yidhaahaa mandaqadaasuna marka geedahaasaa ku fara badan cadaad iyo sarmaan iyo qudhac gaagaaban iyo waxaasaa ku fara badan uma laa tajiduunii haddana ay heli maysaan bakiilan inaan dhabcaal ahay iyo walaa kadaaban beenaal iyo walaa jabaana fulan toona iguma arkaysaan inta midna mihi rawahu lbukhaari maqfalahu ay xaala qufuuli haada rujuucihi wasamuratu shajara waa geed nooca geedaha ka mid wcidaahu shajarun lahu shawk dhir qodaxa lacila weeyaan wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allah sal slam qaal maa naqasad sadaqatu min maal ma yarayso sadaqadii xoola ma yarayso ee way badisaayo waa ku barakoobay waa ku barwaaqoobaa wamaa zaada allahu cabda bicafwin ilaa ciza allana addoon uma ziyaadiyo cafi sababtiisa uu qofkii dulmiye iska cafiyey ilaa sharafun mooyaane wamaa tawaadaca axadun lilah qofna dar alla hoos isuguma dhigo ilaa rafacahu allahu caza wajalla ilaa alla uu qaada mutafaq ee rawaahu muslim saddex walxadood oo mid walbaba sida daahirkeedaa si aan ahayn ay tahay yuu kaga hadlay xadiidkan kada nebigu sal alla alay slam mid waxaa weeya maalkii wax laga bixiyo sadaqa wax laga bixiyo waxaa u muuqata maalkii inuu yaraado wax ka dhilmay maca dalika nebigu sal lla alay slam wuxuu leeyahay maalkii ku nuqsaan mayo ku yaraan mayo leanna waa ku barakoobayaayo bedelkiisu alla keenayaa sidaan hadda ka horna usoo marray dhowr xadiid oo kale gadisan iyo aayad baba wama anfaqtu min shayin fa huwa yukhlifu alla uu yidhi xadiidkiina uu ahaa labadii malagee dhawaaqayay allahuma acti munfiqan khalafa marka maalku yaraan maayo bedelkiisaa imaanaya bedelkaasuna marka ama ha ahaado maalkii oo tarmay ama ma tijaaradii oo muxuu aha ribixday ama mid kale oo meel aanu ka filanayn alla uga keenee bedelkiisii buu helayaa marka maalka kuma nuqsaanayo midda kalena waxaa weeyaan qofkii inta lagu ardardaroodo iska cafiya waxaa laga yaabaa dadku inay u qaataan in qofkaas la dhahayo fulay weeyaanoo waa ka cabsaday laakiin taasu ma dhacaysee qofkii sharaf iyo cizi buu ka kororsanayaayo dadkii waxay u qaadanaya inuu qofkaasu qof akhlaaqu wanaagsan yahayo ninkii ku adab darooday ee wuu iska weynaysiiyey oo waa iska dhaafay oo ninkaasu nin akhlaaq la weeyaan baa dadka u qaadanayaan midda kalena waxaa weeye qofkii hoos isu dhiga ee darajadiisa hoos isaga dhiga inuu dulloobayo oo uu maxaa dadku ay liidayaan in laga fahmaa suurowda laakiin ma ahee alla subxaana wa tacaala qofkaas sharaftiisu dadka u muujinayaayo dadkiiba kor bay u qaadayaano darajadii muxuu ahay darajadiisii darajo ka sarraysa yuuba gaadhayaa rawahu muslim waana wuxuu ku soo noqon doonaa xadiid raqam sitmiya wa halaaثa wa can abi kabsha cumar bni sacdin alansaariy radia allahu canhu annahu samica rasuula اllahi sala اllau alay slam yaquul rasuulka alla buu maqlay halaaثatun uqsimu alayhim calayhinna saddex waan ku dhaaranayaa saddex arrimood waan ku dhaaranayaa inay yihiin يرحمك الله وأxadiثكم xadيiثا فاxfadوu xadiiثna waa idin sheegayaa iqabsada maa naqصa maalu cabdi min صadقة addoon xoolihii kuma yaraadaan sadqa daraadeed kuma yaraadaan wamaa dulima cabdun addoonna lama dulmiyo madlamatan dulmi lama dulmiyo wax lagama lama yeelo sabra calayha oo uu ka sabro ilaa rafacahu ilaa zaadahu اllahu ciزا alle ciz iyo sharafun buu u ziyaadiyaa walaa fataxa cabdun baaba mas'ala addoonna iskuma firo albaab baryo ilaa fataxa allahu calayhi baaba faqrin ilaa isagana alla wuxuu ku furaa albaab faqiirnimo u ku furaa markuu baryo isku furo faqri ba alle ku furay faqri kaga baxbu isagu islahaa laakiin faqriga albaabkii cusub ayuu isagu isku furay aw kalimatan naxwaha mise eri lamida buu dha macnihiisu sidaa uu yahay sabdexdaa waa ku dhaaranayaayo wax jiro weeyaan oo aan hubo wa uxadiثukum xadiiثan faxfaduuh xadiidna waa idiin sheegayaayo qabsada qaala inama اdunyaa liarbacati nafar adduunyada afar qofun baa iska leh dadka adduunyada joogaayo waa afar nooc cabdu razaqahu اllahu maala wacilma fahuwa yataqii fiihi rabahu wayasilu fiihi raximahu wayaclamu lilahi fiihi xaqa ka hore waxaa weeye qof alla uu siiyey maal iyo cilmi uu siiyey oo maalkiisa cilmigiisa ku maamulayo oo rabbigii kaga baqaayo qarabaysa ka xidhiidhanayo xuquuqda alla ku leeyahay walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatuh